بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كين السديد إيا اللباتناد وحن كبلابن دونا كتابك لب الأصولك الحقيقة وتعريفك حقيقة أيين كبلابنين xaqiiqada waynu tilmaami majaaskana waynu tilmaami labadaasi haddii ay kulmaan ama labadaa haddii laysku qabsado oo ereygani ma xaqiiqa mise waa majaaz haddii intaa laysku qabsado ka la rajaxayo ee xoogga badanna isna waynu ka hadli waxyaabo fahanka labsi iyo ibhaam ku rida oo ilaa shan ah oo qariinooyin iyo calaaqooyin iyo siyaaq iyo waxyaaba lagu gargaranayo iyagana sheekhu waa soo qaadan alxaqiiqatu xaqiiqadii lafdun waa lafdi lafdiga oo mustacmalun la isticmaalay fii maa macno loo isticmaalay macnaha oo wadica la dejiyey lafdiga lahu macnaha loo dejiyey awalan markii koobaadna loogu dejiyey welibana alxaqiiqa marka la yidhaa ereyga xaqiiqi ihi waa faciil xaqa oo wuu sugnaaday ah xaqa wuu sugnaaday ayaa laga keenaa faciilkao xaqiiqun baa la yidhaha xaqiiqun waa shay xaqiiqa oo sugan oon aan la dafiri karaynin alxaqiiq haddaba ereyga xaqiiqa ah, bilaata ta buu ahaan jiray oo xaqiiqun faciilun marka la yidhaah waa bilaata ta ta'dan yaree lagu darayna taa u naqli baa la yidhaayo ereyga marka sifa ahaanta laga naqliyo ee magac ahaan loo naqliyo erey la raa xaraf la raaciyo weeye ta'daasi ta'dani waa taa u naqli oo naqli bay tilmaamaysaa iyo in ereygan la soo naqliyey oo meel laga soo naqliyey xaqiiqadu haddaba lafdun waa lafdi xaqiiqadu waa lafdun buu sheikhu yidhi lafdun lafdi baa xaqiiqo ah ereyga lafdigii ihi wuxuu isla keenayaa mufradka iyo murakabka ama kolka waxaa la arki karaa xaqiiqo mufrada oo mufrad kelmad halkaa taalo waa xaqiiqo laleeyahay baad arki kartaa waxaa kalood arki kartaa murakab ama jumlo ficil iyo faacil ka kooban ama mubtadiya khabar ka kooban oo lagu leeyahay waa xaqiiqa kolkaa mufradka iyo murakabkaba lafdi waa la wada yidhaahdaa sheekhu markuu lafdun qaatay xaqiiqadu waa lafdun ina yidhi wuxuu u jeedaa ama kolkaa mufrad ha ka socoto oo mufrad ha ahaato ama murakab ha ka socoto oo murakab ha ahaato waa lafdun waxa soo hoosgelaya labaduba waxaa kaloo inaga baxaya oo lafdun markuu xaqiiqada ku tilmaamay qeydkaa waxa inaga baxay muhmalkiibaa inaga baxay shaygu hadduu muhmal yahay oo la ihmaaliyey oo wax alla wax loo dejiyeyba ayna jirin shaygaa muhmalka ah lafdi lama odhan karo xaqiiqo lama odhan karo sidaan majaasba loo odhan karaynin ereyga muhmalka ah een la wadcinin xaqiiqana laguma tilmaami karo majaasna laguma tilmaami karo muhmalku wuxuu inagaga baxay lafdun mufrad iyo murakabna waxay inoo soo hoos galeen lafdun kolkaa lafdun dhinac waa shaamil oo waxbuu shamlinayaa dhinacna waxbaa ka baxay xagga shumuulka mufradkiiyo murakabkii way kuu soo galeen agga xagga bixidda isaga laga baxayna kharaja bihi iyo kharaja canhu baa la isku qaban jiray kharaja bihi lama yidhaah maxaa loo yaqaanaa lafdiga oo kale kharaja anhu ile waa jinsiye mustacmaluna kharaja bihi baa la yidhahdaa kharaja canhu lama yidhah labadan qeyda isku xiga eeg xaqiiqadu leedahay ka jinsiga halkiisa dhacay kharaja canhu baa la yidhaahdaa waxa ka baxa ka fasalka halkiisa dhacana kharaja bihi baa la yidhaahdaa oo jinsi iyo fasal baa kala jira alxaqiiqatu xaqiiqadu lafdun waa lafdi lafdiga oo mustacmalun mustacmala oo la isticmaalo waa la isticmaalay lafdiga xaqiiqada ah fii maa macno ayaa loo isticmaalay macnaha oo wadica la dejiyey lafdiga lahu isaga dartii loo dejiyey macnaha ah lahu damiirku macnuhu u noqonaya wadica naa'ibu faacilkeega huwa ee mustatirkiina lafdigay u noqonaysaa maaduna lafdigay u noqo maaduna macnahay u noqonaysaa waa silatun jarad calaa gayri man hiya lahu silatun jarad calaa gayri man hiya lahu maxamed ibnu maalig wuu khilaafay matniga siduu ku qoray markaa sheekeenini waayo maxamed ibnu maalig wuxuu lahaa waabrizanhu muطlaqan xayثu talaa maa laysa macnaahu lahu muxasalaa maxay ahayd dhawaaqa maxamed ibnu maalig uu tilmaamaya in sidee loogu dhawaaqo lafdun mustacmalun fii maa wadica huwa lahu huwadaa mustatiri aan laga dhigin buu leeyahay kol hadii kii lahaa ayna raacin maadu de waa macno huwadaasina lafdibay u noqonaysaa isma leh ilan ismiga mawsuul caaidkiisii weeyaani kolkaa wa abrizamhu mulaqan damiirka mustatiri aan laga dhigin buu leeyay maxamed ibnu maali mulaqan buu yidhi laakiin kutubta kale wuxuu ku tilmaamay sida kuufiyiinta oo wuxuu yidhi eh, hadduuna labsi jirin haduu labsi jiro ha la ibraaziyo hadduuna labsi jirinna way iska banaan tahay hadda labsi ma jiro mustatirki kolka qowlkan alfiyada wuu khilaafay halkan alxaqiiqatu xaqiiqadu lafdun waa lafdi waa jinsigii lafdiga oo mustacmalun mustacmala oo la isticmaalay lafdigaa waa la isticmaalay buu yidhi waa mustacmal maxaa inaga baxay markaynu mustacmalun nidhaahno waxa inaga baxay lafdiga aan la isticmaalin ayaa inaga baxay lafdiga la dejiyey ee mawduuca ah ee wax loo dejiyey een la isticmaalin waa qabla اlisticmaal haddaba almawduuc qabla اlisticmaal xaqiiqo ma noqon karo laakiin hadda mas'aladan eeg almawduuc qabla اlisticmaal majaaz buu noqon karaa way noo iman doontaa almawduuc qabla اlisticmaal inuu majaaz noqonayo laakiin almawduuc qabla اlisticmaal suurtagal maaha inaad xaqiiqo ku tilmaanto xaqiiqada mustacmal buu shardi ka dhigay mustacmal waa in la isticmaalo oo maxay loo isticmaalo markaa fii ma macnaa loo isticmaalay wadica lafdiga la dejiyey lahu macnaha loo dejiyey waxa loo isticmaalay fii ma wadica lahu waa qeyd saddexaad lafdun jinsi buu ahaayo waxa inaga baxay baynu nidhi muhmalkii mustacmaluna fasal buu ahaayo waxa fasalkii koobaad waxa inaga baxay baynu nidhi almawduuc qabla al oo xaqiiqo noqon maayo fii ma wadica lahu markaan idhaahdana majaaskii baa inaga baxay oo majaasku waxa weeye lafdun mustacmalun qayb dee majaaska ka tirsani waa lafdun mustacmalun fii ma wadica lahu maahe waa fii hayri ma wadica lahu fii hayri ma wadica lahu weeye fii hayri ma wadica lahu kii loo dejiyey ku an ahayn ayaa loo isticmaalayaa majaaskii ba inaga baxay oo majaasku lafdun wuu noqon karaa mustacmalunna wuu yahay laakiin fii ma wadica lahu maahe waa fii hayri ma wadica lahu majaaskiibay intaasina inaga saartay awalan marka koobaad baana loo dejiyey awalan marka koobaad waa wadci awaliya wadciga waxaa la yidhaahdaa waa la qaybiyaayo wadci awaliye iyo wadci haanawiye iyo waxbaa loo qaybiyaa kolkaa awalantani waa qeyd iyaduna waxay sii saaraysaa uun majaaskii kolkaa culimada qaar waxay yidhaahdeen fiimaa wadica lahuda yaynaan majaaska ku saarine aynu ku saarno qaladka sida sharxeena oo kale qaladkiibuu saarayaa fiima wadica lahu qaladkiibuu ku saaray oo haddaad tidhaahdo acdinii haada alqalam anigoo cimaamad farta ku fiiqaya acdinii haada alqalam cimaamadan farta ku fiiqaya qalina waan leeyahay xaqiiqo noqon maayo sababtu waxa weeye fii mawdica lahu buun ahayn wixii loo dejiyey looma isticma looguma isticmaalin awalan markaan idhaahdo waxa weeye majaaskii baxay oo majaasku waa lafd mustacmal fi ma wadica lahu laakin thanawiyan wadcigana thanawiya wadci wadci labaad weeyi wadci awaliya ayuuna ahayn haddaba xaqiiqadu afar shardi shayga laga helo ayaa xaqiiqo loo yaqaanaa culimo afar shardi shayga marka laga helo unbuu xaqiiqo noqonaya shardiga koobaad waa inuu lafdi yahay shardiga labaadna waa inuu mustacmal yahay shardiga saddexaadna fii ma wadica shardiga afraadna awalan waa inuu yahay afartaa shardi shayga ma ka heshay xaqiiqo ku tilmaan ku tilmaan oo waa xaqiiqo dheh xaqiiqo ayaad odhanaysaa markaa alxaqiiqatu xaqiiqadii lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo mustacmalun la isticmaalayo fii maa macno loo isticmaalayo macnaha oo wadica la dejiyey lafdiga lahu macnaha loo dejiyey awalan marka koobaad ba loo dejiyey oon mar labaad loo dejinin xaqiiqadii baan intaa ku tilmaanay tusaalaheegii baynu u baahannahay ilan waan tilmaanaye marka maalan lafdiga jawaal ah kan marka loo dejiyo mobeelka ama mobel markii kan loo dejiyo een ereyga jawaala isticmaaleen kan uga jeedo miyuuna ahayn lafdi macno loo dejiyo macnihiisii awaliga ahaa loo isticmaalayo dee waa waa xaqiiqo markaa haddii masjidka halkan oo kale loo dejiyo tusaale ahaan halkeennan aan ku tukanayn oo kale loo dejiyo oo ereyga masjida aan isticmaalo oo bartan lagu sujuudayo aan u isticmaalo miyuuna xaqiiqo noqonaynin ilan waa lafdi loo isticmaalay wixii loo dejiyey ee aweliga ahaa welibana aweliga ahaa ayaa loogu dejiyey baynu nidhi waa xaqiiqo markaana xaqiiqo iga dhig baynu odhanaynaa wuxuu hadaba sheekhu doonayaa inuu xaqiiqada qayb qaybiyo xaqiiqadii waa la qaybinayaa waxaa loo qaybiyaa xaqiiqada shan qaybood marka koowaad haddaynu eegno xaqiiqadu waa saddex saddexdaa xaqiiqadu ay u qaybsantay laakiin shan bay noqonayaan waxaa la yidhaha xaqiiqo luqawiye ah iyo xaqiiqo curfiye ah iyo xaqiiqo sharciye ah saddexdaa ayaa xaqiiqada loo qaybiyaa xaqiiqa luqawiya xaqiiqa curfiya xaqiiqa sharciya saddexdaa qaybood ayaa la odhanayaa xaqiiqadii way noqonaysaa haddaba saddexda qaybood ee xaqiiqadu ay tahay luqawiyada iyo curfiyada iyo sharciyada luqawiyadu halkaa un haynoogu daa sharciyadii labay u qaybsami xaqiiqa sharciya farciya iyo xaqiiqa sharciya asliya ama xaqiiqa sharciya diiniya waxaa lagu leeyahay xaqiiqadu markay sharciyo tahay inay farciyo noqoto iyo inay diiniyo noqoto labadaa ayaa loo qaybiyaa xaqiiqadu markay curfiyo tahayna labaa iyadana loo qaybiyaa inay tahay curfiya caama iyo inay tahay curfiya khaasa labadaas ayaa curfiyadana loo qaybini sharciyadii oo u qaybsantay farciyo iyo diiniyo iyo curfiyadii oo u qaybsantay curfiya caama iyo curfiya khaasa waa afar iyo luqawiyadii oo xabad ah waa shan shantaa qayboodna culimo xaqiiqada qaybaheegii ayaa ku soo ururay oo shantaa u qaybsamay wahiya iyada xaqiiqadi ihi luqawiyatun waa luqawiyo luqaa loo nisbeeyey luqawiyada waxaa la yidhaahdaa waa xaqiiqada ahlu luquhu ay dejiyeen ahluluqa dejiyey xaqiiqada luqawiyiintu ahluluquhu ereyga ay dejiyeen ee macnahay u dejiyeen loo isticmaalo ka ayaa la odhanayaa waa xaqiiqa luqawiya tusaalaheegu waa asad oo looga jeedo alxayawaan almuftaris baharkan maxaanku dhahaa micyaha waaweyn ee xoolaha cunee fuula kaa marka asad looga jeedo dee libaaxa aynu nidhaa marka asad libaaxii looga jeedo waa xaqiiqa lugawiya bay noqonaysaa waa curfiya curfiyada waxay culimmadu yidhaahdeen curfiyada waa inay ahlulcurfigu ereyga ay dejiyaan ay isticmaalaan ay macnaha u dejiyaan haddaba curfiye caamo ah baa jira oo dadweynuhu sidan ay u wada garta iskula isticmaalayaan hadda iyo mey-e curfiya khaasa oo dad gaar ah si ay ereygan hadda ay ula ereybixin ay ugu samaysteen ay si gaara ah u isticmaalayaan labadaba aynu tusaalaynee curfiyada caamadiihi waa lafdiga daabbatun ah daabbatun haddaba luqadda waxay ku ahaan jirtay waa inaan eegno curfiga caamka ana waxa hadda loo yaqaan waa inaan eegno daabbatun waxay ahayd luqadda marka la eego wax kastooo dhulka dultukuba oo nool baa la odhan jiray daabatu ama afar lugood ha lahaada ama hal luga ha lahaada ama suu dooni ha u socdo daaba wamaa min daabatin in badan baynu aragnay waa luqadda oo wax alla wixii dhulka dulta kuba ee noole dhaqdhaqaaq sameeya ayaa la odhan jiray daabo luqadda haddaba curfi caama baa jiro dadkii si guud waxay iskula garteen in ereyga daaba ah wixii qooblaya loo isticmaalo qoobley oo looga jeedo fardaha iyo dameeraha iyo baqasha daaba haddii curfiga la eego dadku siday u yaqaaniin haddii la eego waa daaba maxaa looga jeedaa baynu odhanaynaa daaba waa curfigii wixii qoobley ah ayaa looga jeedaayo qoobleydii ayay ku dhacaysaa daabaddu qoobleydii weeye waa curfi caam ah haddii curfiga khaaskaa aan doonayno inaan tusaalayno ereyga faacil marka la soo qaato faacil luqadda waa ka wax sameeya ama mubtade ha ahaado ama mafcuulun bihi ha ahaado ama suu dooni ha ka wax sameeya ayaa la yidhaahdaa faacil laakiin nuxaadda haddaba ka warrama maxay faacilka u yaqaani erey tacriif gaara iyo shuruudo gaara leh saw ma aha oo ficil uu ka horeeyo oo marfuuca oo ismiya saw ma aha hadaba marka la eego faacilka nuxaadu ereyga ay ula baxeen waa curfi khaas ah nuxaadu ku khaasiye luqawiyiinta ma aha marka la eego sarfiyiintu markan ay ka hadlayaan facale iyo ficile iyo facule iyo markay leeyi awsaantan ay ka warbixinayaan sarfiyiintuna waa curfi khaas ah ahla balaaqadu markay wax ka warramayaan ay istilaaxoogan ku warramayaan waa curfi khaas ah hadaba curfi caam ah iyo curfi khaas ah labadaana waan tusaalaynay washarciyatun iyo mid sharciyo la odhanayo waa xaqiiqa sharciya xaqiiqada sharciyada ah waa in shaaricu uu dejiyo ereygan uu isticmaalo shareecadu markii ay ilaahay uu qur'aanka soo dejiyey ayaa sunnada rasuulka ama qur'aanka lagu arkay ereyganoo la isticmaalayo sidan loo isticmaalayo luqadana sidan looma isticmaali jirin waxaa la odhanayaa waa xaqiiqa sharciya baa la odhanaya marka xaqiiqa sharciya tusaalaheegu waa salaada oo kale salaada oo looga jeedo cibaadadan aynu tukanno ee allahu akbar lagu xidho assalaamu calaykumna laga lagaga baxo waxa weeye marka xaqiiqa sharciya salaad marka tan looga jeedo waa xaqiiqa sharciya weeye luqadana iska duca iyo ayay ahaan jirtay waxyaabahay aynu naqaanay ayay luqadda ahaan jirtay salaadu haddaba waxaa la doonayaa culimo xaqiiqada sharciyada aynu nidhi waa tashaaricu uu dejiyo ee ereygan loo dejiyo baynu nidhi sharciyadii labay u qaybsantay sharciya farciya iyo sharciya diiniya sharciya e, e, farciya iyo sharciya diiniya sharciya farciya marka lagu leeyahay hadii ereygan shaaricu uu dejiyey uu furuucda ku saabsan yahay furuucda shareecada sida salaada oo kale tahaarada oo kale e, weysaysiga oo kale maxaan ku dhaha zakada oo kale soonka oo kale furuucu shariica hadduu ereygu quseeyo sida salaada oo kale waa xaqiiqa sharciya farciya weey farciya oo furuucdii bay ayay ku saabsan tahay haddii furuucda shareecada uuna ayna saa ku salaysnayn oo furuucda shareecada ayna ereygani una ku salaysnayn oo usuuludiin iyo caqiido uu ku salaysan yahayna waa xaqiiqa sharciya diiniya baa la odhanaya usuuludiin markay ka hadlayso xaqiiqa sharciya diiniya sida iimaanka oo kale ereyga aliimaan luqadda dee tasdiiqa iyo urumaynta ayaa la odhan jiray sharcigeenuna ereyga iimaan awuu isticmaalay macnaha iimaanka loo isticmaalana waynu garanaynaa haddaba culimo halkaa waxaynu ku aragnay xaqiiqada markaan tacriifinay een haddana tusaalaynay aqsaamteedii baynu ka warannay waxaynu shan baynu ka dhignay shantaasi miyay dhaceen haddaba shantaasi miyay dhaceen oo luqadda carabiga iyo diinta lagu isticmaalay mise mayna dhicin maxaa laga yeelayaa shantaa xaqiiqadu hadday luqawiyo tahay iyo hadday tahay curfiyo labadeeda qayboodba curfiyo labadeeda qaybood waa maxay curfiyo labadeeda qaybood waa curfiya caama iyo iyo curfiya khaasa saddexdaasi way dhaceen oo waa la helayaa mar kaste saddexdaasi way dhaceen buu sheekhu ku yidhi hadday tahay sharciyada labadeeda qaybood waa sharciya farciya iyo sharciya diiniya hadday tahay khilaaf baa ku jira inay dhaceen iyo inayna dhicin in la helayo oo tusaale loo heli karo iyo inaan tusaale loo heli karaynin oo ayna dhicinba khilaaf baa ku jira labadaa sharciyada ah laakiin sheekhu wuxuu ku yidhi qowlka mukhtaarka ah waa wuquuculfarciyati minhaa ta farciyadii ihi way dhacday oo way jirtaa la diiniyata usuuludiinka ku saabsanise ma dhicin buu ku yidhi ta usuuludiinka ku saabsani ma dhicin buu ku yidhi oo halkaa ayuu la maray haddaba saddex kamida xaqiiqada saddex kamidih wuquucooga waa mas'alo la isla ogol yahay mid kamidana waa sharciyada farciyada ahe mukhtaar buu ka dhigay sheekhu inay jirto oo ay dhacday mid kamidana sheekhu wuxuu mukhtaar ka dhigay inayna dhicin waa sharciyada diiniyada ah taasi iyada wuu diiday wuxuu inayna dhicin buu mukhtaar ka dhigay waana mas'ale khilaafiya sideedaba aynu eegna haddaba intaa sida aynu bal hadda mas'aladaa macnaheegu u noqonayo alxaqiiqatu xaqiiqadu lafdun lafdi weeye lafdiga oo mustacmalun la isticmaalay fii maa macno loo isticmaalay macnaha oo wadica la dejiyey lafdiga lahu macnaha loo dejiyey awalan marka koowaadba loo dejiyey wahiya xaqiiqadu lugawiyatun waa mid lugawiye ah iyo wa curfiyatu mid curfiye ah waa labadii curfiyada ku wada jire eh wa wawaqacataa wayna dhaceen labadaasi labada dhacay waa labadee luqawiyada iyo curfiyada labadeeda qaybood hal isla ah saddexdaasi waqacata wa sharciyatun iyo mid sharciye ah sharciyadiina farciye iyo diiniyay u qaybsantay walmukhtaaru qowlka mukhtaarka ihi wuquuculfarciyati farciyada dhiciddeeda weeyi oo minhaa sharciyadii ka tirsan farciyada sharciyada ka tirsan inay dhacday weeyi la diiniyati diiniyaduse ma dhicin sharciyada diiniyadii ihi ma dhicin sida mukhtaarka cabusheekhu ku yidhi bartaa culima waxaynu kaga baxnay xaqiiqada sheekhu warbixintii uu inaga siiyey ayaynu halkaa kaga baxnay xaqiiqada in badan waxaa ka warrami jiray culimada balaaqada waxaad moodaa kitaabkeenani inuu kaga afdheer yahay haddaad balaaqada hadda si kasta u akhrisato sidan uu usoo dhigay inuu kaga afdheer yahay baa la moodaa culimadii balaaqada ee xaqiiqada ka warramaysay bal waad aragtaa usuulu fiqigu sidiisaba halkuu taabto waxaad moodaa fanigii iska lahaa inuu kaga afdheeriya naxwaha masaa'ilka naxwaha way soo socdaan waa cashirkeena berri baaba laga yaaba waynu arki doonaa insha allah xuruufuljarka marka laga warbixina waxaad odhanaysa war naxwaha ma anagaa ku dhiganayba sidan waad arki doontaa sarfiga meeshii la taabtaba markay kawar ka warramayaan culimada usuulku waxay uga warramaan si bisil bisil bisil bay uga warramaan majaaska bal haddaba aan eegno والمجاز مجازكي لفظ لفظ وي مجازك لفظك او مستعمل لا استعمالي بوضع بسبب وضع وضعي سببتي يدجين ثان لباد ولبنا لعلاقة على قدر تدنا لوغو استعمالي المجاز بينو هلكن كحدلينا اريغا المجاز إهي waa mafcal wasankiisu mafcal buu ahaa iclaal qalbi la yidha laba iclaal baa ku dhacay naqlulxaraka iyo qalb qalbi baa ku wada dhacay majaz asalkiisu wuxuu ahaa muctalulcayni bilwaaw oo asalku wuxuu ahaa majwaz majwaz buu ahaa majwaz marka majwaz loogu dhawaaqo majwaz marka loogu dhawaaqo wowga fadxihiisa ayaa jiimka loo naqliyey ilan qaacidaa jirtay arrinkaa ka hadlaysay oo odhan jirtay taxaraka xarfulcilla waa wowga وعنده ساكن صحيح واجيمك فلا يقوى حرف العلة الحركة فنقل الحركة حرف العلة إلى صحيح فصار مجوز مجوز مركي اللي يريد قاعدة دي قلبي واي ماشا سوق شيء تاسي مركاسي قلبي نتي لتحرك حرف العلة وووق بحسب الأصل وانفتح ما قبله بحسب الآن قلبت العلة ألفا فصار مجاز إريغا مجاز لبا إعلال باكونا عاي أو الحركة إيا قلب الحرف لو يقانو labada iclaal baa majaz ku dhacay asalkiisuna waa majwas ficilka hadaba markaynu eegno ama masderkiisa markaan eegno masderka markaan eegno ama ficilka jaaza yajuuzu markaynu eegno jawaaska markaan eegno waa gudubka gudub in shay la gudbo hadaba majaaska saddex erey ayaa ku kulma oo lagu macnayn karaa majaz inuu yahay dharaf makaan oo miimiya oo majaz meesha laga tallaabayo inay tahay iyo majaaz inay tahay daraf zamaan oo miimiya oo majaaz xilliga la talaabaya inay tahay iyo majaaz inay tahay masder miimiya oo majaaz gudbidda lafteediiba inay tahay saddexdaaba waa badhaayo ereyga saddexda macno waa lagu macneeyaa haddaba midkee hadda looga jeedaa culimmadu waxay yidhaahdeen waxa ugu dhodhow ereyga majaaz ah in looga jeedo daraf makaan oo kelmadda ayaa makaan laga dhigayaa majaaz waa meeshii la gudbay waa kelmadii lala gudbay macnaheegii ee macno kale loola gudbay weeyaan almajaaz majaaz haddaba markaynu intaa soo qaadanay maxay culimada balaaqadu majaazka uga jeedaan talow majaazow maxaa tahay majaazku wuxuu yahay markaan aragno haddana qaybihiisa aan aragno haddana tusaalayaashiisa aan aragno haddana wuquuciisa ayaynu arki doonaa iyo waxyaabihii lasii xidhiidha ayaynu majaaska arki doonaa biidn اllaahi tacaala culimada balaaqadu majaaz waxay u yaqaaniin wixii shan shardi laga helo shan shardi shayga marka laga helo ayaa la odhanayaa waa majaaz shantaba sheekhu wuu sheegay oo wuxuu yidhi almajaazu majaazku lafdun horta waa lafdi lafdiga maxaa loo yaqaanay wixii cod iyo xuruuf wada socota leh ayaa lafdi la yidhaahdaa hadda lafdi ereygaa lafdun ihi wuxuu isla keensanayaa oo lafdun waxaa isla soo hoosgelaya mufradkii iyo murakabkii oo labaduba majaaz way noqon haddaad doonaysa mufrad majaaz ah waa adoo yidhaha saafaxanii asadun fi lmasjidi libaax baa igu gacan qaaday masaajidka dhexdiisa saafaxanii asadun baa igu salaamay filmasjidi libaaxu intuu ku salaamo miyuu ku qooroqooraysan yaa masaajiga dhexdiisa waa ma libaax libaaxii la yaqaanay ma aha waxaa looga jeedaa macnihii la yaqaanay ee kii dadka cunayay ku aan ahayn oo geesi baa looga jeedaa waa majaz hadaba markaa almajaaz majaz buu noqon waana mufrad haddii aynu doonayno majaaskii oo murakaba ama jumlo ku jira waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu sideeda waa majaaz waayo alxamdu lilah haddii xaqiiqadeedii aad moodayso in looga jeedo xaqiiqadeedu waxay ahayd in la yidhaa ilaahay mahad ayuu lahaa ilaahay mahad ayaa usugnaatay uu lahaa ilaahay mahad baa usugnaatay haddana adiga alxamdulilah markaad leedahay lagaama rabo inaad ka waranto ilaahay shay uu lahaayoo qudhace eh, waxa lagaa rabaa inaad inshayso ilaahayna inaad mahadsanid baa lagaa rabaa alxamdulilah baa tii alxamdulilah mahadsanid ku macnee haddaba dee ilan haddaad ilaahay mahad baa usugnaatay oo waa la ogaa ilaahay inay mahadi usugnaatay adu inaad mahad naqdaa lagaa rabay seedu u mahadnaqaysa adigu haddaba ereygan alxamdu ah macnihii loo yaqaanay ee ahaa ilaahay mahad baa u sugnaatay hadda loogama jeede ilaahu mahadsanid baa looga jeedaa mahadsanid mahad hadda anigu aan inshaynayo alla ilaahu mahadsanid nimco marka lagu siiyo ama nimcaba aan lagu siinin ayaad odhanaysaa alxamdu lilah kolkaa waa inshaau alxamdi ayaa jumlada looga jeeda ama raximahullah ba eeg raximahullah raximahullah asalkeegu wuxuu ahaa ilaahay baa u naxariistay ninkan dhintay ee raximahullah laleeyahay yaa og inuu ilaahay u naxariistay ilaahay unbaa og haddaa raximahullah waa ficil maadiya ilaahay baa u naxariistay maxaad u leedahay macnihii asalka ahaa ee xaqiiqada ahaa loogama jeedo ee ilaahay baa u naxariistay ahaa allaha u naxariistay amar oo kalea looga jeedaa waa insha wax adigu aad inshaynaysid baa looga jeedaa raximahullah allaha u naxariisto halkaad ka odhan lahayd allaahuma arxamhu ilaah u naxariisto halkaad ka odhan lahayd unbaad odhanaysaa raximahullah waa ducaa'iye weeye kolka waad aragtaayo waa kalaam idil ama jumlo idil oo looga qasdayo maxay ayay noqotay insha looga qasdayo oo majaaz noqday haddaba shardiga koowaad ee majaazkuu leeyahay waa lafdi jinsi baa loo yaqaanaayo jinsiga asalkiisu waa ashumuul oo mufrad iyo murakab buu isla keensanaya waxna ma saaro jinsigu laakiin kharaja canhu baa la yidhaahdaa ka baxaa wuu ka baxay uun lafduntaa maxaa inaga baxay muhmelkii baa inaga baxay shaygu hadduu muhmal yahay oo muhmal uu noqdo suurtagal ma aha baa lagu leeyahay shayga muhmalkaa ah. inaynu nidhaahno waa majaaz waaba muhmalo macnaba ma lehe waa la ihmaaliyey waa la dayacay lamaba isticmaalinba muhmalkaa aan xataa mawduuca ahayneen macnaba loo dejinin culima majaaz ku tilmaami mayno walmajaazu majaasku lafdun waa lafdi muxuu soo maxaa soo gelaya baynu nidhi lafdun markaynu nidhaa waxaa soo gelaya mufrad iyo murakab maxaa baxaya baynu lafdun markaynu nidhaa muhmalkiibaa inaga baxay lafdiga oo mustacmalun mustacmala oo la isticmaalay lafdigu waa mustacmal waa la isticmaalay laakiin hadda xaqiiqa loo isticmaalay ma aha macnaheegu waynu ka hadli doonaa ku aan xaqiiqadii loo isticmaalin oo haddana majaaz noqonayaynu ka hadlaynaa adu almuhim waa mustacmal uun hala isticmaalo walow yan xaqiiqadii loo isticmaalinbe maxaa inaga baxay markaynu mustacmalu nidhaa waxaa inaga baxay ka aan mustacmalkaba ahayn een la isticmaalin ayaa inaga baxay mustacmalba ma aha oo lam yustacmal waa mustacmal biwadcin dejin ayaa loogu isticmaalay welibana waa biwadcin waa shardiga saddexaad biwadcin qeydka ah iyo shardiga ah maxaa muxuu inaga saaraya dejin baa loo isticmaalay baynu nidhi maxaa inaga baxay biwadcin markaynu nidhaa waxa inaga baxay kaladkii haddaad tidhaahdo acdinii haada aljawaal anigoo qalin farta ku fiiqaya eeg jawaal baan idhi waxaan farta ku fiiqayaana waa qalin ereygaa jawaalihi dee waa lafdun waana mustacmalun laakiin biwadcin maaha markaan qalinka u isticmaalayo looma dejinin jawaalka qalin in loo isticmaalo biwadcin qaladkiibuu inaga saaray wadciga oo aanin labaad aanin labaad waa shardigii afraad aanin muxuu inaga saaraya wadciga labaad wadciga koobaad buu inaga saarayaao xaqiiqadii xaqiiqada qaybaheegii shanta ahaa aanin taasuu inagaga baxay ama ha ahaato lugawiyadii ama ha ahaato curfiyada labadeedii qaybood ama ha ahaato sharciyada labadeedii qaybood aanintaasina kaas ayuu inaga saaray licalaaqatin calaaqa darteed ayaa loogu isticmaalayaa welibana calaaqada caynka waa la fadxiyaa oo calaaqo ayaa la yidhaahdaa ama caynka waa la kasriyaa oo cilaaqo ayaa la yidhaahdaa waa licalaaqa calaaqa waa inay meesha taal calaaqadu waxa weeye xidhiidhka u ereygan hadda la isticmaalayo kii horay u lahaan jiray iyo ka hadda looga jeedo xidhiidh waa inuu u dhaxeeyo haddii kale oo calaaqadaa la waayo oo shay bila calaaqa ah aada isticmaasho talaacubun biluqa baa la yidhaha luqadii ood ku ciyaaraysid baa la yidhaha haddaad tidhaa sallaa muxamedun maxamed baa dilay ninka waran sallaa wuu dilay waa majaaz sheekh majaaz sallaa muxamedun maxamed baa dilay waxaynu ognahay suufiyada qaar ayaa intay ku caayaan ku odhanaya waa balaaqo waa isticaara bay odhanayaan way ku caaya ama way ku habaarayaan sheekh maxaa dhacay maxaad qofkan u habaaraysa ama ad u caayaysa waa isticaare waa majaase oo majaasku calaaqu u baahan yahaye shay la yidhaahdo calaaqo ma oo calaaqa la-aan la isticmaalaya miyay jirtaa calaaqa lagama maarmaana haddii kale oo calaaqa ayna meesha oolin wuxuu noqonayaa waxaasi talaacubun biluqa waa luqadii ood ku ciyaaraysid ciyaar bay noqonaysaa luqadda aad ku ciyaaraysid talaacubun biluqa waa calaaqa inay meesha taal calaaqadaasi waxaynu nidhi macnihii ereyga iska lahaan jiray ee xaqiiqada u lahaa iyo macnahan hadda majaaska ah labadaa macno xidhiidhka udhaxeeya weeyaan oo marka lafdiga asada aan soo qaato ee nin geesiya uga jeedo asadka yaa iska lahaan jiray libaaxa buurta haddana yaa looga jeedaa geesiga maxaa ka dhexeeya xidhiidh waa inuu jira haddaba libaaxa buurtii geesiga xidhiidh udhexeeya maxay wadaagaan shay bay wadaagaan geesinimo waa inay shay la wadaagaa waa inuu jiro oo ay iska shabahaan waa inuu jiro calaaqadaasina waa inay meesha taal buu sheekhu ku yidhi calaaqadu waxay inaga saartay talaacubkii iyo waxyaabihii lamidka ahaa qariinadiina waa iskaga aamusayba majaazku haddaba shantaa qayd shayga laga helo ayaa majaaz noqonaya kow waa inuu majaazku lafdi yahay laba waa inuu majaazku mustacmal yahay saddex waa in loo isticmaalo biwadcin bisababi wadcin dejin waa inay jirto oo ereygan macnaha loo dejiyey afar waa inuu wadcigu thaanawi yahay ee wadci awaliya una noqon shan waa inay calaaqa meesha taallo shantaa qodob markaynu helno ayaa la odhanayaa waxani waa majaaz ama majaaz maaha walmajaazu majaazkii lafdun lafdi weeye lafdiga oo mustacmalun la isticmaalay biwadcin bisababi wadcin wadci sababtii loo isticmaalay wadciga oo haanin labaad licilaaqatin ama licalaaqatin calaaqo darteedna loogu isticmaalay haddaba majaazkii maxaa ka mid a talow tusaalaha uu majaazku leeyahay maxaa ka mid talow waxay culimadu ku tusaaleeyeen ra'aytu asadan yaqtasilu fi lxamaam ra'aytu waxaan arkay asadan libaax baan arkay yaqtasilu ku maydhanaya fi lxamaami xamaamka iyo suuliga libaax suuliga ku maydhanayaan arkay waa yaab talow libaaxu miyuu maydhaa waaba su horta libaaxu miyuu maydhaa ra'aytu asadan yaqtasilu fi lxamaam waa libaax ku maydhanaya suuliga waa maya ereyga haddaba majaaskiihi ra-aada ma aha ta'da faacilka ana ma aha siidana ma aha xamaamkana ma aha yaktasilna ma aha ereyga majaaskii waa asad ra-aytu asadan asadkaa weeye asadkaasi horta waa lafdun waana mustacmalun waana biwadcin saanin oo asadka marka koobaad libaaxa buurtaa loo dejiyey marka labaadna geesigaa loo dejiyey haddaba waa kii darajada labaad ahaa ee aaniga aha waa wadci aanawiya loogu isticmaalay licalaaqatin weeyaanoo geesiga iyo libaaxa buurtana waxa ka dhaxeeya almushaabahatu fi shajaaca baa ka dhexeeya tusaalihiina waka isagoo ismiya tusaalahoo ficila waynu heli karnaa tusaalahoo xarafana waynu heli karnaa tusaalayaashoo jumla-ana waynu heli karnaa laakiin hadda ma doonayna inaynu tusaalayaasha badino waa lcalaaqatin tusaalihiisiina kaa ayuu noqday oo kaa ayaa inoo dhacay hadda waxaynu ka hadlaynaa haddaba biwadcin baynu nidhi biwadcin majaaska ereygan majaaska ah tajawuskiisa iyo majaasaysigiisa inuu wadci ka horeeyaa ma shardi shardibaa mise shardi ma aha maalan waxaa loo jeeda halkan in la fahmi waayaa laga yaabaa dadka qaar inay fahmi waayaan marka laleeyahay ereygani majaas ha noqdo oo ereygan aan majaas ka dhigno in ereygu marka hore horta intaan majaas laga dhigin macno loo dejiyo ma shardiba mise xataa haddaan macno loo dejinin inta la qaatunba majaas lagu magacaabi sheekhu wuxuu ku yidhi waxa waajib ah waxa waajib ah waa waajibkii sinaaciga ahaaye waxa waajib abuu sheekhu ku yidhi ereyga intaan majaas laga dhiganin horta inuu mawduuc yahay mid macno loo dejiyey waa inuu yahay macno mid loo dejiyey waa inuu yahay qabla alwadci weey intaan mawduucba laga dhiganin waa in macno loo dejiyaa waa qodobkeena koobaad qodob labaad buu sheekhu ka hadlayaa oo odhanaya ereyga majaaska laga dhiganayo horta macnaha loo dejiyo baynu nidhiye in la isticmaalo xaqiiqada loo isticmaalaa ma daruuriba ma waajibba mise waajib maaha isticmaalka ka warrama hadda xaqiiqada isticmaalku daruuri buu ahaa isticmaalka in xaqiiqa loo shaygan xaqiiqanimadiisa in loo isticmaalaa marka loo isticmaalo bay xaqiiqo noqonaysa laakiin majaaska isticmaalku shardi ma aha waajib ma aha isticmaalku shayga marka la dejiyo ee macno loo dejiyo ayaa isla markiiba la wareejini oo loo wareejini xaggee majaas iyo tajawuz baa loola wareegi oo waa la majaasaysani marka sidaa loo dejiyaba majaasaysi baa meesha iman qabla alisticmaal buu ereygu majaas noqon karaa waana mas'ala khilaafiya xagga isticmaalka laakiin xagga wadciga ma aha mas'aladu mas'ala ikhtilaafiya ma aha fayajibu waxa waajibaya sabqul wadci wadciga horeyntiisa ayaa waajibaya inuu wadcigu horeeyo jazman go-naanba waa inuu wadcigu ka horeeyo tajawuska lal isticmaali isticmaalka horeyntiisu waajibi mayso fil asaxi qowlka asaxa ah waa mas'ala khilaafiya eh oo rag baa qaba xataa isticmaalku waa inuu horeeyo eh waxaa lagu leeyahay qasab ma aha in la isticmaalaa kiyoon la isticmaalinba ayaa la odhanayaa ereyga majaaz baa loo qaatay kii oon xaqiiqadiisii looba isticmaalin halkaana waxaynu kaga baxnay wadciga iyo isticmaalka ayuu sheekhu dib ugu noqday wuuna yar kala saaray oo majaaska inuu mawduuc yahay lafdiga laga dhigaya waa waajib laakiin inuu mustacmal lixaqiiqatihi yahay waajib ma aha baynu nidhi waana qowlka asaxa a ah weeyi haddaba majaasku ma la fardiyey uunbaa oo la qadaray uunbaa mise waa shay dhaca oo jira oo luqadda iyo diintaba aynu ka helayno majaasku horta sidiisa majaasku ma wax jiraa mise waa waxan jirin maxaynu majaaska ka yeelaa majaaska masaladaasuu doonayaa sheekhu inuu ka hadlo inuu majaasku wax jiro yahay iyo inuuna ahayn wax jira oo dhex dhacay oo luqadii aan ka helayno taas ayuu ka hadlayaa wa huwa majaazkii waaqicun wuu dhacay fil asaxi qowlka sixada badan qowlka sixada badan majaasku waa mid waaqic ah oo luqada laga helayo buu ku yidhi oo dhacay weeyaan wa huwa waaqicun fi lasaxi khilaaf baa ku jira laakin wuquucu lmajaaz wa dad baa si guud u diiday inuu majaasku wax jira yahayba oo diidayba oo yidhi ar majaasku ma jiraya waxba dadka lagu waarin majaaz ma jiro wax majaaz la yiraaye yaa waxba dadka lagu weerinin wax majaaz la yiraahdo ma jiro dad halka istaagay dadka luqada garanaya ee aqoonta dheer u leh luqada waxa way way yaabayaan qowlka markay arkaan aad bay u yaabayaan majaaz ma jiro qof kale wuu la yaabayaa runtii qofka luqada arkaa luqada qofka garanaya ka majaaska diidaya wuxuu odhanaya war nin wax ka khaldan yihiin halkee wax si ka yihiin sidee majaaz loo diidi karayaa aad iyo aad dad runtii gariib ay u tahay sheekha shawkani la ka hadlay hadda culimo waaweyn baa diiday ma la socotaa sheekha shawkani la soo qaatay oo wuxuu yidhi anigu waxaan u haystaa buuhi ninka majaaska diiday nin habeen iyo maalin diidan inuu yahay habeen nin habeen ma jiro kule ama maalini ma jirto ama adiga nool ma noolid haddaan ku idhaha ka war maadin rumaysan habeen iyo maalini ma jirto nin le oo kalun baan u haystaa halkaasuu shawkani isi soo taagay aniga laftarkayga ku waafaqsan aniga laftarkayga ku waafaqsan oo qofka majaasi ma jirane anna waxaan u haystaa qof kule ma noolide waad dhimatay ma noolide waad dhimatay waa lagu aasay oo qabrigaad ku jirtaa qof kule waamaa lagu aasay saasoo kalumaan u haystaa nin dhintay ninkaa dhigaya war maan riyoonaya se ku hor fadhiyaad leedahay warse uniga nool nay waamay malaa'igtii wax ku weydiisay sawkii aalul qabrigii baad dhaaftay ee caynkane war maxaa dhacay waa yaab culima haddaba majaaska sababta aan uleeyahay ninka kule majaas ma jiro waa nin kule ma noolid oo kale wax allahay ku kala duwan yihin runtii inaan aanu garanaynin ma noolid ama nin kule maalan cirkii baad ku dul socotaay oo kale halkana cira cir ama bad yar baad dhex fadhidaay oo kale hadda masaaj baad dhex fadhida bad baad dhex fadhida war ilaahay cilmiyadiisu badana horta majaaska bal aynu maya ma yar eegnaa bal hoos ma yara degnaa majaaska balaayo magacan majaas ah iskaba tuur magacan majaaza horta magaca waa la isla og yahay inuuna magacu mushkilad ahayn magacu mushkilad male ama majaas u bixi dee faacil bay u bixiyee naxwaduba mubtaday u bixiyee naxwuhuba mushkilad male magacu magacan majaaz ah iyo magacan xaqiiqa iskaba daadiba labadan magac hadday magacu uu balaayo leeyahay iskaba tuur magaca laakiin labadan magac maxay culimada luqadda u kala bixiyeen waxay u kala bixiyeen bal hadda u fiirso labadan magac culimada luqaddu waxay u kala bixiyeen erey baa jira dadweynuhu markay maqlaan tabaaduru zihni wax la yidhaale oo markaaba macnihiisa la fahmo wax looga jeeday loo yaqaane loo isticmaalay markaaba dadku waa la garanaya ka xaqiiqa loo yaqaanaa xaqiiqa kaa loo yaqaanaa markaaba kugu soo dhacaya markaaba xaqiiqada weeye midna waxa weeye isla ereygan oo macnahan mutabaadirka ee degdega ah ee dadku markaaba ay fahmayaan aan looga jeedin macno ka dambeeya horta mji af carabi una ma aha majaaskan laga hadlayaae af kaste waa laga hadlaya bal carabigu haynoo jooge luqadda maba naqaana nidhaane soomaaliga aynu iskugu nimaadno soomaaliga bal ila eega soomaaliga mar haddaan isla garanno inuu ereygan labada macno loo isticmaalaa jiro dee luqadna lama diidi karo kolka waxaa jira erey baa jira soomaaliya waxaa jira ereygan soomaaligii laba macno ayuu leeyahay labada macnuu leeyahay midiguu dhow yaho markaaba waa la garanayaa midina ma dhowe kaasu kasii fog yuu ka yaro dambeeya hadaba macnahan dhowna aynu xaqiiqo u bixina bay yidhaahdeen macnahan aan dhoweyn ee qariinadii waxyaabaha u baahanna aynu u bixina bay yidhahdeen majaaz labadan magacee xaqiiqiya majaasa iska ilow ma jira af soomaaligaaga erey laba macno leh mid dhow iyo mid fog ha dhagaxbaaba ka mid a dhagax ereyga dhagaxa markaad maqasho dhagax mar maxaa u fahmaysaa bahalkan gacanta lagu qaado ehee marka dhag lagugu siiyo ah aad odhanaysa saw ma aha dhag ah dhag ah dhagtuu kugu yidhah ah baad odhanaysaa soo horta bahalkaa maaha dhagxo markaad dhagax maqasho maxaad markaaba u fahmaysaa inuu kaa yahay saw ma aha waa xaqiiqa haddaba kaas haddaba waxaan ku maanta cashirkeennii usuulka ahaa dhagax buu ahaa baan ku idhi cashirkeennii usuulku maanta dhagax buu aha dhagaxa maxaan uga jeedaa ma la qaadaya dhag la iskaga baan uga jeedaa dhagaxa hadda ereyga dhagax ah miyuuna af soomaaligaaga ku jirin isagoo laba siyaad loo isticmaalayo isagoo markan dhulka laga qaado looga jeeda de uu buuxaaba hebelow wadada dhagax ka qaad baan ku hi dhagaxaa waddada ka qaad baan ku hi dhagaxaasi waa kii dhulka ooli jiray waddadaa yaalo iyo qariinada waad aragtaa hebel hebelow dhagaxaa waddada ka qaad dhagaxaa la qaadaya waddaana laga qaada waa dhagixii markaa dhulka yaalay cashirkeennu dhagax buu ahaabaan haddana ku idhi ilan dhaguxu kolba siduu hadalka u gala ayaa lagu macneeyaaye markaan ku cashirkii dhagax buu ahaa dhagaxa maxaan uga jeedaa makii dhulka laga qaadayay baan uga jeedaa mise adaygun baan uga jeedaa ya adayg baan uga jeedaa haddaba kol hadduu af soomaaligii ereygii dhagaxa oo laba macno leh macno dhow oo markaaba la fahmayo oo mutabaadira iyo macno foga labadan macno unbay yidhaahdeen dadka aynu u kala sharaxno culimada luqadu labadan macno aynu dadka u kala sharaxno inay luqadda ka wada tirsan yihiin unbay yidhahdeen haddaba labadaa macno adiguba magacyo ula kala baxa iyo waxa ka sokana aynu xaqiiqo nidhaahno ka yar shisheeyana aynu majaaz nidhaahno laba hadaba haddaad majaaz diidid dee ma macnaha shishaa diidaysaa cashirku dhagax buu ahaa ma khalad ba khalad maaha af soomaaliga ma khalad ba ma khaladan luqadda ka galayba cashirku dhagax buu ahaa markaan leeyahay kama gelin de waa arrin saxa wey waa arrin sax ah oo luqadda ku jira wey miyaadan arag in lagu odho hebelow isii tuur ar hebelow arniyow baan ku degdegaya kaalay isii tuur arfuraha soo qaado arfuraha soo qaado kaalay isii tuur furaha soo qaadoo kaala isii tuur haddae furaha soo qaadada ha ka tegin are hebelow kaaliniyo furaha soo qaado isii tuur ilan waa ina qariina meesha taalle eh eeg isii tuurtaasi hadduu ninkii kuqaa intuu saa kuu qabto uu kaa yar xoog weynaayuu saa kuu tuuro iskaa daba mariyo ma ma haddana markuu kula dacwoonayo ku yidhah dee isagaa yidhi ana waan tuuray un ya arma saxbaa hebelow furaha soo qaado isii tuur markaan ku idhaa furaha soo qaado oo isii tuur eeg ituurtu mayna laba macno af soomaaligeena ugu jirin macno dhow oo in oo markaaba dadku fahmayo oo in qofka saa loo tuura ah iyo macno fog oo in qofka gaari lagu qaado meeshuu doonayay la geeyo ah adigu labadan macno sow af soomaaligaagii kuma jiraan dee haaya maya mid dhaha ma ku jira af labadan macno ma ku jiraan hadaba labadaa macno inay jiraan unbay culimada luqadu dadka u sharxayaan labada macno magaca loo bixinayaana mushkilad male kaa doonto ula bax labadaba haddaad doonto faaciliyo mubtade ka kala dhigo labadaba xaqiiqiyo majaaz ka kala dhigo iyagoo magacan xaqiiqiyo magacan majaaz magacu balaayo ma taa ogaada waxa magicihi balaayo male laakiin waxa la doonayaa un ujeedada iyo hadafku in labadan macno dadka loo kala sharxo oo labadan macno laba macno oo jira inay yihiin ay kala fahmaan un baa la doonaya taa un baa la doonaya af Soomaaligeena ibnu Jinni oo kale wuxuu qabaa sheekh ibnu Jinni loo jiray luqadaba majaazka ugu badanay luqadu waa majaaz baabaha uu leeyahay bal waxaad ku hadlaysaa dhan waaba wada majaas waxaad ku hadlaysoo dhan eeg taasaaba majaas eeg eeg ereyga eegay muxuu ahaa bal waxaad ku hadlayso eeg baan ku eeg waxaad ku hadlayso horta eegiddu waxay wax meel yaallo la eego waxaan ku hadlaynaa halku yaalla aan eegne waxaan ku hadlaynaa halku yaalla horta aan eegne miyaydaan arkaynin af soomaaligeenna inuu majaas ka buuxo miyaydaan arkaynin arkaynintaasi hadda waa majaas af soomaaligii baa la arkayaayo halku yaalla af soomaaligu aan eegne inuu majaas ka buuxo ka buuxadaas ah majaasa ah. buuxidu weel yaroo biyo lagu shubay ahayde af soomaaligu ma weel baa wax laga buuxinayo ya makhaayadun baad ayr soo fadhiisanaysaa waxaad odhanaysa hebelo koob ii dhiib areebelo koob ii dhiib hadduu koob madhan kuu dhiiba ka waran ile xaqiiqadu koobku wuxuu ah koob caadiye hadduu koob madhan kuu dhiibo de waad isdilaysa waxaad odhanaysaa maxaad artaxan ii dhiibin baad odhanaysaa saxan madhan hadduu kuu dhiibo waad yaabaysaa kolkaa waxa weeyaan af soomaaligeennan eeg waad aragtaa in erey laba macno leh macno dhow iyo macno fog labadaa macno unbaa loo kala bixiyey culimadana boqolkiiba sagaal iyo sagaashan iyo welibana ziyaado majaaska way qaateen oo waaxawey waa ragga sugaya ee ragga qaarkood wayba inkireenba culimada laga soo naqlinaya rag baaba inkirayba oo yidhi suurtagal maaha in culimadaa laga soo naqliye bal naqliga hala hubiyo bay ragga qaarkood istaageenba abu isxaaq isfiraayiini kale raggii ka soo naqliyey dee ardaygiisiibaaba ibnuljiniyo diidanba ooleba luqaduba waa majaas iyo baabahe xagee la geynaya markaa kolka waxaynu arkaynaa culimo ama aan ogaanaynaaba majaaska horta inuu kaa yahay hadda ma diidaysaa majaaska ma jiro ma odhanaysaa way adag tahay majaasku luqadda inuu ku jiro boqol boqol culimada waxyar oon xataa nisbo yeelan karaynin baa diiday qur-aanka iyo sunada inuu ku jirana rag baa diiday waay rag baa yidhi luqadana wuu ku jiraa qur-aanka iyo sunadana kuma jiro qoladaa laftooda waa lagu qoslaya waxoogaa way ka badan yihiin qoladii hore laakiin waa lagu qoslaya qur-aanka iyo sunadu mayna af carabi ahayn afcarabi sow ma aha afcarabi wuxuu lahaa waa inay yeeshaan dee afcarabi wixii uu lahaa waa inay qur'aanka iyo sunnadu ay yeeshaan ila waa afcarabiye luqa alcarabiya wixii la ogolaaday iyagana waa laga helayaa uun afaman kaana maytan faaxyaynaahu baaba ka mida dee afaman kaana maytan faaxyaynaahu aayadda sababu nusuulkeegu nin gaaloo soo islaamay bay ka hadlaysay afaman kaana maytan dee maydku ma dhintay baa mise oo kii gaalka ahaa ilan gaalka faa'iideyarida waa meydoo kale waa bakti meesha yaaluune afaman kaana maytan waa gaalsa fa axyaynaahu axyayna waa noolaynay noolayntani waa islaamnimadii wuu soo islaamay waad aragtaa in ereygani dee macnihii loo yaqaanay macno ka duwan inuu in hadda macnihii macno ka duwan labadaba wadci baa ku jira laakiin wadcigunbaa midna awaliya midna saanawiya saa doonta yeelo labadaa macnuun baa la doonaya ardaygu inuu kala fahmo labadaa macno inaad kala fahamtuun baa la rabaa kolkaa culimada qur'aanka iyo sunada kuma jirta tidhi culimadaa laftooda waxba ha ka dhegaysanin sheekh qur'aanka iyo sunadu waa af carabi carabiga wixii laga helaya iyagana waa laga heli uun waxaa kaloo jira ragga qaar ayaa yidhi haddaba asmaada ka warama asmaada ilaahay iyo sifaatka ilaahay majaaz ma gelina taasi way adag tahay sababtuna waxa weeye oo asmaada iyo maxaan u diidnay iyo asmaada iyo sifaadka iyo in tajawuz lagu sameeyo maadaama luqadii u ogolaanay oo quraankii u ogolaanay oo sunnadii u ogolaanay iyaga halkay maxaa dhacay iyaga maxaan ugu diidnay iyaguba waa af carabiye inaga tarjiix bilaa murajix baatil sawki ahayd maxaan u qaadanaynaa waxaa jira meelaha tacriifaadka iyo tilmaamaha iyo waad arki doontaayo majaaska lama ogolaba kolka haddaad tidhaahdo sifaadkii ilaahay lagu garanayay buu majaaz ku jiraa haddaad tidhaahdo dee shay shay kastoo tilmaamayso walow dee allahba ayuuna noqonin haddaad makhluuq masjidkan haddaad tilmaamaysa majaas lama ogola waayo majaasku wuxuu ahaa waxyaabo kala dandambeeyooo ereyada mushtaraga ah ereyada majaaziyada ah ereyada qofka fahankiisa khalkhalinaya lama ogola meelaha tilmaanada tilmaantu inay qayaxnaataa loo baahan yahay waxan ixtimaalaad iyo waxaasaa loo jeeda iyo waxaasaa loo jeeda taas lama ogola wahuwa majaazkii waaqicun wuu dhacay fil asaxi qowlka asaxa ah majaaski waa dhacay majaasku waa waaqic buu sheekhu yidhi qowlka asaxa ah haddaynu qaadanno majaasku waa mid dhacay haddaba talow majaas iyo xaqiiqa maxaa majaaska loogu leexdaa sababta majaaska loogu leexdaa waa maxay sheekhu shan ujeeddo ayuu sheegay oo keena in majaaska la isticmaalo shan ujeeddo oo majaaska in la isticmaalo keenta ayuu sheekhu sheegay shantaa ujeeddo oo qura kuma koobne inta kalena wuxuu ku yidhi adiguba dee baadho wakayri daalika buu ku yidhi shan hadaf buu soo qaatay oo shantuba ay keenayaan in majaas la isticmaalo saddex ka midihii xaqiiqaday u noqonayaan waa inay xaqiiqadu culus tahay culus tahay culustahoon la garanaynin iyo may waa inay xaqiiqadu bashaaco bashic wax fool xun oon lagu dhawaaqi karaynin iyo may ah xaqiiqada waa in jahli lagaga jiro oon la garanaynin saddexdaasiba waxay keenayaan in majaaska la qaato iyo meye inuu majaasku ka balaaqo badnaado xaqiiqada oo libalaaqatihi loo doorto iyo meye inuu majaasku ka shuhuraysnaado ashhar noqdo uu ka caansanaado iyo waxa waxaan ahayn shantaa qodob ayaa shantuba keenaya in la qaato majaaska oo majaas la isticmaalo wa wainamaa yucdalu waa la leexdaa ilayhi majaaska xaggiisa ayaa loo leexdaa xaqiiqati xaqiiqada culayskeega darteed baana loogu leexdaa carabka ay ku culus tahay musiibada waxaa la yidhaha khanfaqiiq balaayada maxaa la yidhaahdaa iyo mawdka iyo musiibooyinka khanfaqiiq bal khanfaqiiq dheh khanfaqiiq qiiq khanfaqiiq way yaro adag tahay khanfaqiiq khanfaqiiq markaad leedahay inaad khanfaqiiq tidhaa mawt baa ka fudud khanfaqiiq iyo mawt ka waran may isku dhow yihiin khanfaqiiq musiibadii baa ayar mawd layska odhanaya oo mawd layskaga idlaaqaya xaqiiqadii waa khanfaqiiq way culus tahay waa lisiqaliha ow amase waxaa loo leexanayaa oo majaaska loogu leexanayaa oo xaqiiqada looga leexani bashaacatiha libashaacatiha liajli bashaacatiha waa bashi wax aad u fool xun weeyi carabka laguma dhawaaqi karo oo lama tilmaami karo xaqiiqadii baa fool xun maxaa ka saxarada afka saxda ah maxaa lagu yidhaahdaa af carabiga saxda ah af carabiga saxda ah ereyga saxaraa ah marka laga hadlay khira baa la yidhaha khiratun khira haddaba khir ah bal af soomaaligaaga adigu amba saxaraan leeyahay kuma dhawaaqi kari dee afkii saxda ahaa soomaaliga maxay horta ahayd saxaradu ya armaan ku dhawaaqi karaa way yaro adag tahay saxara iyo waad aragtaayoo dee waad kuma dhawaaqi kara khir atunbay ah af carabigana ahaydo halkii xaqiiqadu khir a ah ay ka ahayd halka lagu saxaroodo oo qaa'id la yidhaa unbaa la soo qaadanaya jaaa min alqaa'idi unbaad odhan jaaa min alqaa'idi qaa'idku hamoodin saxarada soo baxaysa lafteeda inuu yahay ta soo khir abaa la yiraahdaa waa halka lagu saxaroonayo waa suuli adigu waxa jira suuligan tagayay artalo suuliga maxaad ka doonaysaa tagada suuligan tagay ma magacaabi karaysid waxaad u tagaysid waad aragtaa suuligan tagayay xaqiiqadaas haday bashic tahay waa laga baydhaya majaaz baana looga baydhaya waxa kamida kulanka qoyska dhexmara qoyska dadka isqaba kulanka dhexmara xaqiiqadiisa dee af soomaaliga bal sawiro horta magac mu lahaa soo ma af soomaaliga ha magac buu lahaa magaca ayaa ku hadli kara cid alla cid ku hadli kartaa ma jirto carabiga waa laga baydhay oo maxaa loo baydhay magacii ila waa xaqiiqadii waa laga baydhay oo wadci baa la yidhi wadci wadcigu waa maxay wadcigu dee waa ku joogsi wadcigu ku joogsi buu ahaa maaha eg af carabiga si sax ah kulankaa looma magacaabi karayo ama waxay yidhahdeen jimaac jimaacuna waa kulanka jimaac waa maxay sidiisa waa kulanka oo jamaac de waa wax jamcismay wey isku yimid weyi haddaba jimac waa kulan wadcina waa ku joogsi intaa midna ma aha macnaha saxdaa ah, macnaha saxda ah ee uu yahay ereygaasi waa afcarabiga xaqiiqada uu ku yahay cidna ma magacaabi karayso waa arin adag wey ragga qaar baa yidhi annagaa magacaabaynana eega way ku dhici waayeen markaasay yidhi annuunu walyaa-u walkaafu eegada waa niyaakadii ama niik niik baa samay afcarabiga kolka de inaga imika carab saxa ma nihin oo aad ereygu inooguma dhadhamaye niigtaa nin carabi hadduu maqli lahaa albaabku ka boodi lahaa waa keenii soomaaliga ah keenii soomaaliga ayuu magacaabaya wey kolkaa eeg annuun weliya walkaaf ma yidhahdeen layskuma haisku xidhin haddii laysku xidho khatar baa ka soo baxaysa annuunu walyaau walkaaf ma yidhahdeen waa xaqiiqa waad aragtaa waa libashaacati habaa looga baydhay markaa bashaacada ay leedahay darteed baa looga baydhay o amase jahlihaa jahli baa ku jiro oo mutakalimka ayaan garanaynin ama mukhaadabka ayaan garanaynin xaqiiqadana waa la garanaya haddii xaqiiqadana majaaskana waa la garanayaa baan doonaya haddii ma ereygan majaaskiisa aad garanaysid laakiin xaqiiqadii adan garanayn maalan qofka maxaa la odhan jiray deeqsiga ah, kariimka saw baxrun laguma idlaaqi jirin haddaba kariim waa waa deeqsi wey waana waana xaqiiqa baxrunna waa majaaskii uu deeqsigu lahaa weeye haddaadan ereyga kariimaba garanayn oo inaad ninkan baxrun ku tilmaanto unaad garanaysid oo majaaskiisiiya waa lijahli lxaqiiqa baad uga baydi kariimka oo baxrun aad ugu baydi o amase balaaqatihi balaaqadiisa majaaska ayaa balaaqo badan inaad tidhaa zaydun asadun inaad tidhaa asadun kal asad ama inaad tidha zaydun shujaac ninkan hebeli waa geesi inaad tidhaa iyo inaad tidhaa waaba libaax ka waran waa geesi inaad tidhaa iyo inaad tidhaa waaba libaax ka waran midkee balaaqo badan dee libaaxa dee waa waxa wey waa balaaqati majaaskaa ka balaaqo badan xaqiiqada o amase shuhratihi shuhradiisa darteed baa loogu baydhaya waa lishuhratihi waa ashhar oo wuu ka caansan yahay buu yidhi waa caan ilaa xad buu caan yahay o shuhratihi shuhradiisa darteed baa loogu baydhaya oo waa ashhar hadduu majaasku ka shuhraysan yahay xaqiiqada waxaa lagu leeyahay majaaska u baydh xaqiiqadana iskaga aamus markaa o gayri daalika ama waxaa waxaan ahayn waa inaad xaqiiqada qarinaysid ood mukhaadabka ka qarinaysid iyo wixii lamid a wainamaa yucdalu waa la baydhi ilayhi majaaska ayaa loo baydhi can ilxaqiiqati xaqiiqada ayaa laga baydhi lihiqalilxaqiiqati xaqiiqada culayskeega darteed baana looga baydhaya loogu baydhayaa ow bashaacatihaa ama xumaheega darteed baa loogu baydhayaa ow jahlihaa ama jahligeega dartii baa loogu baydhayaa ow balaaqatihi ama balaaqadiisa darteed baa loogu baydhayaa ow shuhuratihi ama shuhuraynimadiisa darteed baa loogu baydhayaa ow hayri daalika ama kaa aan sheegnay waxaan ahayn baa loogu baydhi walaصxu anahu laysa gaaliba calى اlxaqiiqa walaa muctamada xayثu tastaxiilu halkana laba qodob ayuu doonayaa oo majaaskii iyo xaqiiqada un weli ayuu ayuu daba taagan yahay majaaskii iyo xaqiiqadii ayuu weli daba taagan yahay wuxuu sheekhu ku leeyahay walasaxu qowlka asaxa ah ee sixada badan annahu majaasku laysa haaliban haalib ma aha cala alxaqiiqati xaqiiqada dusheeda luqooyinka marka la eego majaasku xaqiiqada kama badna ha u qaadanin inuu xaqiiqada ka badan yahay waa asaxa buu ku yidhi walasaxu buu ku yidhi culimada qaar baa le majaaskaa ka badan oo yaa ka mid a ibnu jinni baa ka oo wuxuu qabaa inuu majaasku ka fara yahay xaqiiqada ayuu aaminsan yahay wuxuu soo qaatay tusaalaha ra'aytu zaydan ra'aytu zaydan baad odhan ra'aytu zaydan horta zayd yaa la adiga hadii maxamed lagu yidhaahdo sheekh maxamed hadii maxamed lagu yidhaah ma madaxaagaa magaca maxameda la yidhahdaa mise gacantaada mise gebigaa jidhkao dhan sow maaha haddaan idhaa ra'aytu maxamedan haddaba maxamed baan arkay intaan arkaya waa intay waa wejigaagun inta kale maradii baa iga qarinaysaa dee xaqiiqadaadii maanan ar markaan ku wada arkun bay ahayd inaan ra'aytu maxamedan idhaa war miyaadan arkayn buu leeyahay waxaan la arkayaaba inuuna magaca kii iska wada lahaa ahayne qayb kamida uun inuu yahay kolka waa majaas isaga laftiisu iga dhe buu iga dhe buu yidhi ra'aytu muxamadan qaybun baad arkaysaa ilayne kaasi waxa weeye asixiibu sheekhu ka dhigay majaasku kama fara badna xaqiiqada oo ibnuljini buu khilaafay oo isagu leh majaaskaa fara badan walaa muctamadan muctamadna ma aha majaasku mid la cuskanayo xayu tastaxiilu markay mustaxiil noqoto xaqiiqadu nin baa hadal ku hadlay hadalkii uu ku hadlay in xaqiiqa lagu xambaaraa waa mustaxiil in majaas lagu xambaaro ma la cuskaniyo majaas ma laga dhigi mise mulqa waa la ilqaynayo hadal laaqiya laga dhigi waa mas'ala khilaafiya abu xaniifa madhabka xanafiyadu wuxuu qaatay in majaasku muctamad yahay oo majaas lagu idlaaqi oo wuxuu leeyahay i'maalul kalaami awla min ihmaalihi hadalka in la ihmaaliyo la dayaco in macnuun lagu xambaaraa ka fiican qof markuu hadlo xaqiiqadii uu ah, ereygan uu isticmaalay xaqiiqadii in la qaataana ay mustaxiil tahay majaaska muctamad mid la cuskado aynu ka dhigno oo hal la majaaseeyo si hadalkani uu macno u yeesho saasay xanafiyadu qabeen abu xaniifa saa qaatay shaaficiyaduna waxay yiraahdeen war majaasku muctamad ma ahe haday xaqiiqadu mustaxiil noqoto hadalka hadal laaqiyo ur laga soo qaado masalada la hayaa waa mas'ale fiqhiya markaa mas'ale fiqhiya ayaa la isku hayaa e sayid ayaa addoon leh sayid ayaa addoon leh sayidku waaba ilmo yaroo waa sanad jir ama waxa weeye waxaad tidhaahdaaba waa sagaal jirba dhe ilmo yaroo sagaal adugu nin sayid ah ama waxba wey sayidka laftiisa ayaa la dhufaanay sayid baa la dhufaanay ama waxa weeyaan waaba ilmo aan qaangaadh ba ahayn sayidkani waa ninkii sayidka ay addoonka lahaa addoonkiisii unbu intuu farta ku fiiqan yidhi haadaa ibni kani waa wiilkaygii haadaa ibni haadaa he ibni kani waa wiilkaygii haddaba eeg sayidkani ninkanuu sheeganaya waaba nin weynba sayidku waa nin yar ninkanuu inankaygii leeyahayna waa nin weyn muu dhali karaa ninkaa ka weyn sayidkii waxa weeye sayidkii waa waa waa ka soo qaadi inuu shan iyo toban jir yahay ninkanuu leeyah waa inankaygiina waa konton jir konton jir horta muu dhali karaa nin shan iyo toban jirihii ilmahaagu makaa weynaan karaa makaa hor dhalan karaa ilmahaagii saw mustaxiil ma aha taasoo kale markay dhacdo ee haadaa ibni uu yidhaa qofuuna dhali kara inuun xaqiiqadii ibniga ahayd laga dhigaynin maxaynu samaynaa eeg abu xaniifa wuxuu leeyahay majaas ha lagu xambaaro oo ha la xoreeyo oo ha la yidhaahdo war wuu xoroobayaa bunwadii ha lagu xambaaro oo majaas ha laga dhigo oo sidaan inankayga u xanaaneeyaan u xanaaneeya oo inankayga adoonsan maayo isna sidaasuu xor u yahay kolka ha xor baa tahay hal yidhaha addoonkii ilan isagaa sayidkii baa yidhi waa inankaygiiye laga dhigo oo oh, ha xoroobo shaaficiyaduna waxay yidhaahdeen war may majaasku muctamed maahee hadalkaasi waa laaqi ha la yidhaha maadaa dhali kara un ha la yidhaahdo war maadaa dhali karaa suu inankaagii u yahay ma dhali kartide saas ayay qaateen wal asaxu qowlka asax ee sixada badan أنه مجازك ليس معها غالبا مد غالبا على الحقيقة حقيقة دوشيدا حقيقة كما فربضنا ولا معتمدا مد الاعتماد يولا عسكنا ينا معها حيث تستحيل مركي مستحيل كتاي حقيقة xaqiiqadu markay mustaxiil noqotona majaaska muctamed lagama dhigo taa ilo ogow buu ku yidhi oo majaasku muctamed kuu noqon maayo waad ila haysaa hadda wuxuu doonayaa shan erey oo shanta ereyba fahankoogu uu yaro qarsoon yahay ayuu doonayaa inuu inoo sheego shan erey oo shanta ereyba fahankoogu uu qarsoon yahay ayuu isleeyahay sheeg shanta erey ka koobaad waa majaaz ka labaadna waa naqliga ka saddexaadna waa ishtiraaga ka afraadna waa takhsiiska ka shanaadna waa idmaarka shantaa erey buu ka hadlay shanta ereyba waa la garanaya majaaz sawmaynaan soo sheegin culimo sow majaaz hadda kama hadlaynaba dee oo kuma jirnaba majaaskii waa la garanaya majaz manquulka ka warrama manquulka waa erey la naqliyey oo sidii qaa'idka oo kale laga soo naqlinayey ama erey la soo naqliyey oo laga naqliyey manquulu canhu iyo manquulu ilayhi macnihii sii hore waa laga naqliyey macno dambena waa loo naqliyey naqligii weeye ishtiraaguna waa lafdi laba macno ay wadaagaan oo la wada leeyahay takhsiiskuna waa lafdi cumuum iska faa'iideynayey oo lasoo khasisayo oo qeyb ka mida lagu soo khasisayo idmaarkuna waa lafdi waxbaa ka xadfan la leeyahay lafdi idmaarka waynu soo dhiganay dee miyaynaan idmaarka culima soo marin si fiican baynu idmaarka usoo marnay lafdi la leeyahay waxbaa ka xadfan oo waa xadafkii idmaarku haddaba qariinooyin iyo fikir dheeraada iyo siyaaqulkalaam iyo hadalku siduu u socdo iyo kuwaasaa la raadiyaa shantan ereyba shanta erey hadday kulmaan sidee loo kala rajaxaa shantan erey hadday kulmaan sidee loo kala rajaxaa sida loo kala rajaxayo taksiisku hadduu afarta kale la kulmo taksiisku hadduu afarta kale la kulmo waa afarte hadduu majaaz iyo taksiis haddii ay kuu gudboonaadaan hadalka ma majaaz baan ka dhigaa mise taksiis baan ka dhigaa baa kuu gudboonaatay yaad qaadan majaaz iyo taksiis hadday kuu gudboonaadaan yaad qaadan taksiiska afarta kaleba ka horeeya oo laga horeysiiya taksiis iyo majaaz hadday kulmaan taksiiska qaado taksiis iyo naqli hadday kulmaan yaab qaadan taksiiska qaado taksiis iyo ishtiraak hadday kulmaan yaab qaadan taksiiska qaado taksiis iyo idmaar hadday kulmaan yaab qaadan taksiiska qaado taksiisku hadduu afarta kale la kulmo eeg toban suura halkan ka soo baxaysa saw shan ma aha shantaasi dee labaalabay u kulmayaan dee shantii laba ku dhufo kolkaa taksiiska markaan soo qaato yuu la kulmi taksiisku afar yaa xoog badan afartaa markuu la kulmo takhsiiska xoog badan waad aragtaa oo takhsiiskii ayaa ka xoog badnaanaya afarta kale markuu la kulmo naqliguna dee afartaba la kulmi odhan mayside oo naqli iyo takhsiis kulma ila waan ka hadalay labadaase saddexdii kaleu la kulmayaa majaaskuna labadii kaleu la kulmayaa idmaarkuna xabadii u dambeysay buu la kulmayaa kolkaa tobanku waxay ka soo baxayaan meel afara iyo meel saddexa iyo meel laba ah iyo meel hal ah maxaa la isku yidhaahdaa maxaa la isku yidhaahdaa tobankaa weey tobanka sida loo kala rajaxayana sheekhu si fiican buu runtii udhigay wa huwa majaazkii iyo wanaqlu naqliguba khilaafulasli asalka oo ka haalibka ah way khilaafsan yihiin buu ku yidhi asalkii haalibka ahaa ayay khilaafsan yihiin majaazku yuu khilaafsan yahy asalka majaazku muxuu ahaa xaqiiqa waa khilaafulasal haddaba khilaafulasal hadduu ya asalkaa dee la horreysiyey xaqiiqada ka horreysa majaazka naqliguna muxuu khilaafsan yahay hayr naqligiibuu khilaafsan yahay wa huwa majaazkii iyo wanaqlu naqliguba khilaaful aslika asalka ah ayay khilaafsan yihiin si khaalibka ah ee faraha badan ayay khilaafsan yihiin wa owlaa labaduba waxay ka owleysan yihiin ay ka haboon yihiin min alishtiraakiishtiraaga labadani maxay ka haboon yihiin buu ina yidhi haddii majaz iyo ishtiraagu kulmo ka waran majaz iyo ishtiraag baa kulmay waxa kuu gudboonaaday in la yidha lafdigani waa majaz iyo meye waa ishtiraag yaa mudan marka ayaa la horreysiinayaa majaazka hadii naqli iyo ishtiraag uu kulmanayaa la horreysiinayaa naqli iyo ishtiraag naqliga labaduba horta waxay ka horeeyaan ayo ishtiraag way ka horeeyaan wa takhsiisu takhsiiskuna owlaa wuu ka owleysan yahay minhumaa labadaasuu kasii owleysan yahay takhsiisku yuu ka owleysan yahay labadu ka owleysan yahay majaaskii iyo naqligii labadaaba taksiiskaa ka owleysan dee ishtiraagana labadaasaa kasii owleysnaay muna kasii owleysnayn taksiisku yuu ka owleysnaaday markaa saddexdaba wuu ka owleysnaaday oo taksiiskaa ka owleysan saddexdaba wuu ka owleysnaaday haye majaasku musaawi buu leeyahay idmaarka majaasku muxuu musaawi leeyahay isku derajo majaasku idmaarka musaawi buu leeyahay haddaba takhsiiskii kol hadduu majaaskii ka owleysnaaday ki musaawiga la ahaana ee idmaarka ahaana isna uu ka owleysanyah takhsiisku muna afar ka owleysnayn marka afartaba sidee baynu u qaadan inuu afartaba ka owleysan yahay horta majaaska iyo naqligu yay ka yay ka owleysnaadeen ishtiraaga takhsiiskuna majaaskii iyo iyo naqligiibuu ka owleysnaaday oo ishtiraaga ka sii horeeya dee markaa labadaa markuu ka haboonaaday ishtiraagana waa min baabi owlaadhe ilayn kakaa dheer kaka dheeri adiga he adiga uu kaa dheer yahay adiga kakaa dheer kaka sii dheeri adiga he uu ka sii dheer yahay kolkaa mar hadaynu nidhi majaaska iyo naqliguba way ka owleysan yihiin ishtiraaga takhsiisku markuu labadii ishtiraaga ka owleysnaa ka owleysnaaday dee ishtiraagii waa min baabi owla saddex buu takhsiisku ka horeeya majaaska xagga dambe wuxuu inoo keenayaa inuu musaawin lilidmaar yahay musaawin lilidmaar waa isku derajo buu ina leeyahay majaaska iyo idmaarku waa isku derajo kol haduu taksiisku majaaskii uu ka owleysnaaday kala derajada ee idmaarka ana uu ka owleys afar buu kolkaa taksiiskii halkaa ka owleysnaaday wa taksiisu taksiiskii owlaa wuu ka owleysan yahay minhumaa labadii aynu soo marnay ee majaaska iyo naqliga ahaa wal asaxu qowlka asaxa ihi ana alidmaara idmaarka ayaa owlaa ka owleysan min anaqli naqliga idmaarku yuu ka owleysan yahay saddex idmaarku yuu ka awleys idmaarku yuu ka awleysan yahay baynu nidhi naqliga wuu ka awleysan yahay ishtiraagana muxuu samaynayaa markaa naqligii hadduu ka awleysnaaday ishtiraagana wuu ka awleysan yahay ila naqligu wuu kasii awleysnaa ishtiraaga eh ishtiraagiina wuu ka awleysan yahay maxay maxaa inoo soo hadhay maxaa inoo soo haray kol hadduu ka awleysnaaday baynu nidhi ishtiraag wuu ka awleysan yahay ee ishtiraagii uu ka owleysnaaday wal asaxu qowlka asaxa ana alidmaara idmaarku owlaa min anaqli idmaarka ayaa naqliga ka owleysan uu ka owleysnaa naqligii waxa soo hadhay baynu idhi ishtiraag ishtiraagana uu ka owleysan yahay laba halkaas u kama owleysnaan maxaa kuu soo hadhay dee sidaynu ogeyn takhsiiskaa ka owleysnaa isaga takhsiiska inaga dhig taksiiskiisa kuma awleysnayn isaga taksiis wax kasta uu ka awleysnaa laba xabad baa ku soo hadho majaaska majaaska musaawin buu leeyahay wa anna al majaaza majaaskuna musaawin wuu la siman yahay lil idmaari idmaarka idmaarka waa isku darajo oo majaaski iyo idmaarku waa isku darajo afartii kale marka aad u eegto idmaarka ka waran labana wuu ka awleysnaaday midna idmaarku ka awleysnaaday midna musaawi buu la noqday waad ila socotaa idmaarka de xagga hore aynu ku soo marnay sharax inoogama baahnaan filaya soo maynaan soo marin ma xasuusantiin idmaarka majaasku haddaba qaabka uu u dhaco ayuu sheekhu doonaya halkan inuu ka yar hadlo qaabka majaasku u dhacayaa tala waa qaab nooceeya sidee buu majaasku u dhacaa sidiisaba wayakuunu wuxuu ahaanayaa majaaskii bishaklin shakliga iyo qaabka mid ku sugan ayuu ahaanayaa sababta majaaska keenta shakliga wuu noqon karaa majaasku erey majaas oo macnihiisii xaqiiqada ah macno aan ahayn looga jeedo sababtuna ay tahay waa bishaklin shakliga suurada wey waa suurada iminka waxaad arkaysaa nin halkan gidaarka ku saw askari halkaa ku sawiran baad arkaysaa askari baa halkaa lagu sawiray qori intaad sii eegto maxaad odhan alla waa askari war farta halkan aad ku fiiqaysaa ma askari baa waxani ma askari sax ma askari sax baa mise waa sawir meesha yaala dee waa shakliye waa qaabe waa qaabkii askarigaa la sawireeya ma xaqiiqa mise waa majaaz waa majaaz weeye xaqiiqo ma aha gidaar baabad farta ku fiiqaysa ad leedahay waa waa faras baad leedahay ama waa askari baad leedahay waa suuro waa shakli weeyaan wayakuunu wuu noqonayaa majaazkii bishaklin shakliga mid ku sugnaaday buu noqonayaa wa sifatin sifo mid ku sugan buu noqoni daahiratin daahira sifo daahira ana waa la iskaga majaazaystaa sifo daahira ana waa la iskaga majaazaysanaya oo sababta majaazka keenaysa waxa kamida iyaduna sifo daahira sifada daahirada ah, waxa kamida waxa weeyaan tusaale ahaan libaaxu se uma dhiirana geesiguna se uma dhiirana dhiiranaantu haddaba mayna sifa daahira ahayn dee isku majaasiiso ilan waxay wadaageen sifa daahira ahayd waxaad tidhahdaa libaax baa isalaamay dheh ama libaax baan maanta la sheekaystay dheh ama libaax baa ila qoslay dheh kolka waa sifa daahira waad aragtaa wayakuunu wuxuu ahaanayaa majaazkii bishaklin shakli mid ku sugan wasifatin iyo sifa mid ku sugan daahiratin daahir ah waictibaari maa kii ictibaarintiisa mid ku sugan buu noqonayaa yakuunu ahaanaya qadcan go-naan wax kolley dhici doona oo mustaqbalka xasilaya mid ku sugnaanayana wuu noqon karaa ictibaari maa sayaul baa loodhan jiray ama ictibaari maa sayakuun nebi maxamed baa lagu yidhi inaka mayitun wa inahum mayituun aayadda markii lagula hadlayay nebiga inaka mayitun ladahay mayid baa kusoo degaysa ma mayid de waa majaas maaha marka inaka mayitun ilan isagoo nool baa mayid laleeyahy mayid baa tahay laleeyahay inaka mayitun baa laleey wuuna nool yahay kolka waa maxay waa bictibaari maa sayakuunu qacan kolley wuu dhimanayaa kolley wuu qacan waa go-naanshoki aan wuu dhimanayaa kolka waxaad ku dambayn doonto ayaa lagugu magac daraya waxaad ku dambayn doonto lagugu magac daraya haddii la hubo iminka lama hubo inaad ciraysan doonto gaboobi doontood soo godan doonto ama aad oday noqon doonto ama aad madaxweyne noqon doonto maa la huba inaad madaxweyne noqon doonto lama huba de waa mustaqbal waa qayb yaa og haddii laakiin la ogyahay inaad madaxweyne noqon doonto dee madaxweynea lagu odhan lahaa laakiin nebiga waxaa la hubay inuu dhiman doono saasaa loo yidhi inaka mayitun wax la hubo wey kolka ictibaaru maa sayaulu qacan ama ictibaar maa sayakuunu qacan shay la hubo inaad ku dambayni waa lagugu magac diri karaa adoon weli hadda magacii qaadanin waad ifahantay sow maaha yar baad aragtay oo u banee islaanta u banee ma la huba inay islaan noqon doonto lama hubo inay isla noqon doonto laakiin haddii la hubi lahaa waa sax xataa haddaan la hubin dee khalad maaha waa ka soo socda un qadcan iyo danan baa kala jira haddii la malaynayo waa la ogol yahay isaga laftiisa waa loogu magac daraa laakiin aayadu qadcan waa inaka mayitun wax la hubo geeridu weey adoon dhiman baa mayd lagaa dhigaya markaa wactibaari maa kii qiimayntiisa ayuu majaasku ku sugnaani yakuunu ahaanaya qadcan go'naanba wax dhacayo oo mar layshaki uuna ku jirin oo kolley la og yahay inuu ahaan doono ka ayuu ku sugnaanayaa buu ku yidhi waa inaka mayitun oo kale ow amase danan mid la malaynayo waa la malaynaya haddii hadaba la malaynayo inaad madaxweyne noqon doonto maxaa lagu odhan madaxweynihii baa soo galay baa laodhan hadda madaxweyneba matihid waxaa laga yaabaa inaad loolan ku jirtid ama aad musharax taha laga yaaba madaxweynihii baa soo galay baa la odhanaya waayo waa la malaynaya malaa jira oo waxun baa jira inantaa haddii loo maleeyo inay ilaahay cumri u daynayay noolaanayso iyadoo ilmo yara baa la odhanayaa ar islaanta ooyeysa aamusiya hadda waa inan yar islaanta ooyeysa aamusi baa la odhanayaa kolkaa inay islaam noqon doonto oo wax la hubo ma aha islaam bay noqon doontaa lama hubo laakiin waa shay la malaynayo waa mala ku jira meesha oo dhanan wa mudaadatin mudaado iyo did noqosho ayuu ku sugnaanayaa mudaada waa did noqosho shay kaa soo horjeeda lagugu magac dari karaa nin madow madow madow maydaan aragoo carab aynu leenahay carabow arcarabow carabnima xaggay u joogtaa waad aragtaabe kolkaa carabow bay waa mudaado waa majaaskii markaa waa loogu magac darayaa mudaadada carabtu waxay samayn jireen meelaha lagu halaagsame ee laga badbaadinay lamadegaanka ah waxay odhan jireen mafaazo maxay u bixin jireen mafaazo mafaazo waa guusha kolka ma meel lagu guulaysta mise waa meel lagu halaagsamo waa meel lagu halaagsamo oo tafaa'ul dartiibay mafaazo waa mudaada markaa wa mujaawarati mujaawaradeedna wuu ku sugnaani mujaawaru ku sugnaani mujaawara waa waa dee calaaqooyinkii buu ka hadlaya mujaawarana wuu ku sugnaani haddaba mujaawaradu talo waa maxay mujaawaradan uu majaasku ku sugnaanaya waxa weeye waxaa jira raawiyo wax la yidhaha baa jira raawiyo raawiyadu waxay ahaan jireen dhaanka soo arg dhaanka waa dhaankii un inagu erey ardayga ininka yare maanta dhaan lagu yidhaha dhaanba ma garanaye ininka soomaaliga hadda dhaan maqla muxuu dhaanka ma garanaya dhool bari ka soo kacay baa dhaan loo nageeyaabay soomaalidii hore odhan jireen dhool bari ka soo kacay ayaa dhaan loo nageeyaa dhaan waa maxay talow armaad garanaysiin dhaan bal ninkaa yar weydiiya haye dhaan maad maqashay ma garanaya dhaan haye cabdulkhafaar weydiiya cabdulkhafaar ma haysaa dhaan maxaa tidhi muxuu ihi dhaan waa maxay buu idhi gaari marka wax lagu raro haddaba dhaanku eeg haddaba waad hala yaabina eeg luqaddu saasay isku beddelaysaa oo waad aragtiin oo ilmo yaroo magaalo ku dhashay oo magaalo un ku koray oo magaalo intaa ku leegaaday dhaan wax la ma garanayo waxaa jira dhaanku waa reerku markuu ooman yahay xoolaha awrta marka loo rare ee loo soo dhaaminayo waa la soo dhaaminaya adiibay ka timid haddaba waxaa jirayey aan awrka haamaha la saaro iyo shayga la saaro ee qarbadiya waxaa la midka ah raawiyaa la odhan jiray maxaa la odhan jiray awrka waxa la saaro ee biyaha lagu soo dhaaminayo raawiyaa la odhan jiray haddaba raawiyadii oo ahayd waxa awrka saaran ayaa loogu magac darayaa awrka laftiisiiba awrkii baa la odhanayaa maxay raawiya baa la odhanaya halkan raawiya joogtaa la odhanaya hunaaka raawiya baa la odhanaya awr baana loo jeedaa kolkaa awrku dee raawiye ma waxa saaran baa raawiye ahaaye maxaa awrkii raawiye loogu bixiyey waa lilmujaawara ilan way isa saaran yihiin jaar bay yihiine saw shaygani sawkan isagaba saaran u sidaba waa mujaawaradii markaa wa ziyaadatin ziyaado darteed buu majaasku ku sugnaani ziyaado oo waxbaa lagu ziyaadin waa laysa ka milihi shay-un oo kale meelo badan baynu kusoo marnay oo usuulkeenna kamid a ah laysa ka milihi shayun un haddaba laysa ka milihi shay-un marka la yidhaah laysa ka milihi ilaahay oo kale ma aha shayun shayna ka milihi eeg ilaahay oo kale ma aha shay-un shayna ilaahay oo kale ma aha haddaba laysa ka milihi shayun un markaynu nidhaa haddii aynu kaafkaa ziyaado ka dhigi weyno oo laysa milahu shayun un aad macnayn weydo laysa milahu ilaahay oo kale maaha shay-un shayna haddaad kaafka aad mili u qaadato kaafku tashbiih buu faa'iideynayey muxuu noqoni laysa mila milihi laysa mila milihi muxuu noqon labada mili marka laysku daro ilan kaafkuna waa mili milina wuu ku jiraa laysa mila mili ilaahay ka lamidka ah sawdiga ogolaaday ilahay mid lamidihi inuu jiro ilaahay ka lamidka ah ku lamidihi ma jiro war laysa markaad macnaynayso waa inaad ziyaado u oo tiraa laysa milahu ilaahay oo kale ma aha shay-un shayna laakiin haddaad tiraa kaafkuna ha ii joogo oo tashbiih ha keeno ereyga miliina tashbiih ha keeno laba tashbiih isku jira waxay noqonaysaa laysa mila milihi ilaahay ka lamidka ah he oo waad ogolaatay ilahay mid lamidii inuu jiro laysa ka mili ilaahay ka lamidka ah he ma jiro shay-un shay kaloo lasiimidihi ilaahay ilaahay waxba lamid maaha malihide ilaahay ka lamidka eed ogolaatay inuu ilaahay lamid yahay mid kaloo lamida ayaa diidantahay saasay yidhaha kolkaa kaafkana daba ziyaadaha laga dhigo oo hal masli unbaa loo baahan yahay ha la yidhaahdo ayay culimadu mareen walow ay ragga qaarkoodna ay odhan doonaan waxba mushkilad male oo halkaa arin kinaayada marka la gaadho laga warbixiyo ayaa jira oo xagga kinaayada lagu arkayo wa ziyaadatin wa naqsin naqsigiibaa isna jira oo naqsibaa isna meesha imanaya wa naqsin naqsibaa isna jira naqsigu waxa weeye in shay la xadfo oo majaaskan sababtiisuba naqsi uu yahay sida was'al alqarya was'al su'aal alqaryata tuulada tuulada bal wax weydii was'al alqarya tuuladu miyay hadlaysaa haddii wax la weydiiyo mise was'al ahla alqarya bay ahayd was'al ahla alqarya wa sababin sabab darteed bay noqon oo sababtii baa loogu magac darayaayo sababta ayay sababtu sababtaa loo bixinayaaba waxaad odhanaysaa lizaydin calaya yadun ninkaasi gacan buu igu leeyahay lizaydin calaya gacan gacantu waa maxay waa sababtii nimcada bixinaysay weeye wa sababin wa sababin oo limusababin musababkii usugnaaday wa sababin limusababin waa sabab musabab usugnaatay sababtiiba musababka loo isticmaalaya wa kullin kulli oo libacdin bacdi usugnaaday kulli baa la isticmaalayo bacdi baa looga jeedaya kulli inta la qaato ayaa bacdi lagu ilaaqi hadda waa kulligii yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim fartay dhegta gelinayaan baa intaasi ma far baa wa xubine intaa ka warrama culimo ma far baa mise waa xogan waa xogan haddaba fartu waa intaa xataa kala barhkeegu far ma aha intaa far lama yidhaah yajcaluuna asaabicahu fartoo dhanoo inta saddexdaa xubnoodba dhegta ma gelayaan mise xubinta u horeysa qayb kamida gelaysa halkii yajcaluuna anaamila loodhan laha anaamilo laga odhan lahaa ayaa asaabic laga yidhi kulligii baa la qaatay juz-un an mula-ana waa looga jeedaa oo talow ilaahay marka horeba muxuu xaqiiqada u qaadan waayey oo anaamil u odhan waay waxa dhegta gelaysa waa waa xubine balaaqadu waxay ku jirtaa majaaskan ilaahay qaatay subxaanahu wa tacaala waayo meesha waxaa la doonayey dadkan munaafiqiinta ee xaqa diidaya siday xaqa u diidan yihiin dhagahay farta gelinayaan marka lagu yidhaha si ayna u maqal hadalka ilaahay ayna u maqal kalaamka ilaahay ayna u maqal sawdka rasuulka sala allahu calayhi ay dhegta farta u gelinayeen haddaad tidhaa xubintay farta geliyeen dee xubintunba yarogeliya waa aayar laakiin haddaad fartal marka la magacaabo way ku cadaadinayaan si ay fartoo dhani u wada gasho oo ayna midhba u maqlin weeye balaaqadu ma xubin in la magacaabay ku jirtaa mise fartoo dhan in la magacaabo ya fartoo dhan bay ku jirtaa ilaahay dee balaaqada kalaamka waad la yaabaysaa runtii qur-aanka markaad u fiirsatiin balaaqadu siday ugu jirto waa amakaag weeye wa kullin bay ku sugnaani oo libacdin u sugnaaday waa kulligii oo bacdi looga jeedo ومتعلق متعلق بي كسغناني او لمتعلق كي لو تعلقيه اسغناداي ومتعلق لمتعلق تنا waxa weey mutaalliq waa ismi faa'il oo waa ka taalluqaya mutaalliq looga waa halkii lagu taalluqayay kulka waxa weey hada khalqullah fa aruni madha khalaqa alladheena min duni hada kan khalqullah wa aburki ilahi horta masdarka lama arko masdar miyaa la arkaa culiba masaadirtu de waa macno lama arko hadaba hada khalqullah ereyga khalqi waa masdar hadana waa ismi ishaaro far la fiiqayaa waxa farta lagu fiiqaya abuurka laftiisa maahee waa abuurka kuu ku tacaluqay abuurku waa kii tacalluqaya mutacalliqa ah waxaa looga jeedaana ismiga mafcuule mutacalliqa halka abuurka uu ku tacalluqayo innagoo kale cirkanoo kale iyo dhulkaoo kale haadaa khalqullah marka la leeyahay kani waa abuurkii ilaahay waa kii ilaahay abuuray waa ismi mafcuul baa khalqiga looga jeeda haadaa makhluuqullah ilaahay kuu abuuray weeyaan cirkani dhulkani waa ilaahay ku abuuray dadkani waa ku ilaahay abuuray buuraani waa ku ilaahay abuuray wax afarta lagu fiiqaya abuurida lafteeda ma aha waa la abuuraha ku tacallaqa weey abuurku halku ku tacalluqayo haddaan adiga ku garaaco garaacida looma jeede kala la garaacayaa loo jeedaayo adiga sawmaa markaa haadaa khalqullah waa cirkiya dhulkiya loo jeeda makhluuqan ilaahay abuuray haadaakani khalqullahi waa ilaahay ku abuuray ee fa aruunii bal itusiya hadaba mushrikiinay maada khalaqa aladiina min duuni ilaahay kuwa ka sokeeyaa waxay abuureen geed yaroo sanam uu bixiyey miyaynu arki karnaa ama bad yaroo sanamku uu abuuray ma arki karnaa beer yaroo sanam sameeyey ma arki karnaa dhagax yaroo sanam sameeyey maya hada khalqullah waxaan oo dhani waa ilaahay abuurkiisii waa wuxuu ilaahay abuuray fa arunii maada khalaqa aladiina min duuni walcukuusi iyo cagsiyada cagsiyaduna haddaba la soco waa qariirooyine walcukuus waa cagsiyadiibuu buu jamciyey sheekhu cagsiyadani waxay ku dhacayaan baa la yidhi saddexda ugu dambeeya eegsow sow mutacalliq maynaan odhan mutacalliq oo laamka la kasrinayo waxa isna jira kalaamku fadxisan yahay oo kalaamku kasrisan yahay looga jeedo waa maxay wa mutacalaqin limutacalliqin soo mayna odhan wa kullin libacdin isdaba mari dee cagsi ka dhig waa wa bacdin likullin bacdi baa la isticmaaliyo kulli baa looga jeeday sida faku raqabatin qoorta maad xoraysid qoorta maad xorey ma ma intaa yare qoortun baa xoreeyaa mise gebigood baa loo jeedaa qoor yar baa loo isticmaalay oo juskii oo kulligii baa looga jeeda wa bacdin likulli wey wa sababin limusababin soo maynaan maxaa halkana ay qariinadu noqonaysaa markaa calaaqadu wa musababin lisababin de sababmani saddexdaa dambe ayaa wal cukuusigu ay ku dhacaysaa iyo wa maakiibuu ku sugnaan bilficli ficil ahaan ku sugnaaday calaa maa kiibaana loo qaadanayaa bilquwati quwada ku sugnaa wamaa bilficli calaa maa bilquwa waxaa jira waxaasi waa ficlan iyo waa quwatan bale ficlan waxa weeye waxa dhab sidaa u ah ee markaa shaqada samaynaya quwadana waxa loo yaqaanaa waxa suluuxiyada u suubada inuu sidaa noqdo haddaba waxaa la odhanayaa khamradii oo ku jirta wixii daniga la odhan jiray ama weelkii ayaa lagu tilmaamiyo la odhanaya waa muskir maxaa la odhanayaa hadda khamradu waa dhalay ku jirtaa waxaa la odhanayaa haadihi alqaarura muskira waa muskir baad odhanaysaa ama ma fi qaruurati muskirun baad odhan waxa qaruuradan ku jira waa muskir horta goorma magacan muskira la qaata soo nagii ismiga faacil soo qaadanay cashirka ma adig lowdeen isla kitaabkan ku soo qaadanay ismiga faacil war culima ma adig lowdeen ismiga faacil allah tee waa cashir muhiime idmaarkii hadda idinka maanta idinku xawaaleeyo idin idhi soo marnay mus ismiga fa muskir waa ismi faacil waan soo marnay wixii muskirka la oran jiray cashir waafiya waafiya waafiya waa ismiga faacil soo qaadanay la socda hadda oo runtii ardayga shareecada bara islihi uu aad iyo aada ugu baahanyo ismiga faacila waan soo qaadanay haddaba muskirka waxaa la odhanayaa xaqiiqadiisa marka la doonayo shaygu markuu qofka sikhraaminayo sikradda markuu ku waalinayo ee intaad cabtay uu caadi kuu sikraaminayo ayaa la yidhaha muskir laakiin markay dhaladaa ku jirto ma ba yay sikraamisay yay sikhraamisay marka markay dhaladaa ku jirto dee eg bilficli muskir uma aha waa bilquwa waxay u suubataa inay ku sikraamiso bal taabo waa lagu taabanayo weeyaan haddaad taabato adna waa lagu taaban waad aragtaa haddaba eg khamradii weelka ku jirtay baa muskir la odhanaya oo magacan muskira loo isticmaalaya muskirna waxaa loo isticmaali jiray qofku markuu dee caadi u sikraansay ismiga faacil marku caadi daarib goormaa lagu odhanaya daarib len waa ismi faacile xaaladda adhee garaaca xaaji goormaa lagu odhanaya xaaji ma markaad xolana soo xajiday ama bishii hore aad soo xajiday ya bal sheekh ayaan la weydiiya xaaji ayaan leh goorma xaaji lagu odhanayaa markaad bishii hore soo xajiday mise markaad kal soo xajiday maxaynu nidhahnaa xilligaad ku jirto mutalabis waa marka aad camalka ku jirtaa lagu odhanaya ismi faacil muskir waxaa lagu odhan markaad sikradda ku jir waxan ku jiro sikraddii wax waalayo xaaji markaad xijkii ku jirto daarib markaad ganaacii ku jirto saasay ahayd asalka soo saamahayn iyadoo halkaa iska taallaa muskir haddana lagu magacaabaya wamaa bilficli ka ficil ahaan wax bilficli ee ficil ahaan wax u ayuu ku sugnaanaya loo majaasaysana calaa maakii bilquwati quwa ahaan iyo suluuxiye ahaan wax u samaynayey walasaxu majaasku haddaba talow ma luqaduun buu galaa mise xataa isnaadkana wuu galaa mushtaqa wuu galaa xarafka wuu galaa calamka miyuu galaa maya calamka ma galo sheekhu wuxuu doonayaa inuu halkaa in yar inoo yar taabto walasaxu qowlka asaxa ee sixada badan annahu majaasku yakuunu wuxuu ahaanayaa filisnaadi isnaadka dhexdiisa majaasku halkeebuu ku jirayaa wayna yidhi isnaadka waa majaazun fi lisnaad miyaydaan maqal majaazun fi lisnaad waa majaaska caqliga loo yaqaano wey almajaaz alcaqli ka loo yaqaano wey aayaddan qur'aanka abuu usoo qaatay waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana waidaa tuliyat marka lagu akriyo calayhim iyaga dushooda aayaatuhu ilaahay aayadihiisa marka lagu dul akriyo zaadathum way u ziyaadin iimaanan iimaan bay u ziyaadin iimaan ayay u ziyaadini marka lagu dul akhriyo waidaa tuliyat marka la akhriyo calayhim dushooda lagu dul akhriyo aayaatuhu aayadaha ilaahay marka lagu dul akhriyo zaadathum waxay u ziyaadini iimaanan iimaan bay u ziyaadin iimaan bay u kordhinaysaa haddaba aayadaha iimaan u kordhinayaa la horta iimaanka yaa kordhiyaa ilaahay baa kordhiya ilaahay unbaa ku doonana hadda hanuunka markaad eegto yaa wa hanuuniya allah nebi maxamed baa lagu leeyahay inaka laa tahdi man axbabta walakin allaha yahdi man yasha ilaahay ayaa wax hanuuniya ilaahay ayaa iimaanka kordhiya aayadahan hadaba waxa loo sugay faacilkii baa laga dhigay iimaanka wax kordhinayay xaqiiqadana ka iimaanka kordhiya waa allah subxaanahu wa tacaala aayadu sabab bay kuu noqon karaan sabab ayay kuu noqon karaan hadaba ziyaadada faacilkeegii aayadaha laga dhigo aayaatuhu baa layidhi isnaadkaa e, loo loo isnaadiyey ee zaadatum zaadatum hiyada loo tiiriyey isnaadkaasuu majaaz ku jiraa waa isna waa majaaskii oo isnaadka galay baa la yidhaahdaa waxaad ogtahay waxaa la odhanayaa maasha allah beerihii way baxeen oo yaa bixiyey roob fiican oo beerihii bixiyey baa da-ay war khaldamin roob ma roobkaa wax bixiyo mise ilaahay baa wax bixiya ilaahay baa wax bixiya subxaanahu wa tacaala dabbaa wax gubay oo dabku si wax u gubaa nebi ibraahimba muu gubo yaa wax guba xaqiiqa ahaan ilaahay baa wax gubaa dabkanina waa sabab midi baa wax kala jartay ah, ah, war ilaahay baa wax kala gooya mididu nebi ismaaciil may wax yeesho hadday iskeed awoodi ugu jirto ha isku noqonin nimankii falaasifada ahaa ee iyagu dee aaminay dabeecadda waa khatar ma ogtahay waa meelahay ku gaaloobeen bay ka mid tahay inay moodaan dabku inuu wax gubo inay awoodu wax ku gubo uu leeyahay oo tii ilaahay lagaba saaraba oo la yidhaahdo dabkani sidiisu u shaqeeyaaba uma ciduu u baahan yahayba ma jiro xataa ilaahay wax kaste dabkan isagaa wax sameeyo oo wax gubo oo wax baabi'iya waa halis inteeda la eg birtan wax kala jarta ha isku odhanin kolkaa nebi ibraahim waxyaabo badan oo caqaa'ida ah ayaa la isku baray oo dhacdooyinkiisii dabkii lagu tuuray iyo inankiisii mididu kari weyday iyo waxyaabo badan baynu aragnay oo laga baranayo wal asaxu qowlka asaxa ah annahu yakunu anahu majaasku yakuunu wuxuu noqonayaa filisnaadi isnaadka dhexdiisa isnaadka majaasku wuu galaa waynu tusaalaynay walmushtaqi mushtaqa dhexdiisana waa galaa mushtaq waa ficiladii iyo ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo maxaa ka isagoo mushtaqi oo maadiya ku jira wanaadaa asxaabu ljanna asxaaba annaar wanaadaa waaba ficil maadiba wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabuljannati asxaabuljanihi baa asxaaba naari u dhawaaqay horta asxaabuuljannuhu waayo waxaa laga yaabaa dee ilaahay sidaan ka rajaynayna raggan masaajka fadhiyaaba inay kamid yihiin qaar ka mida in laga soo helo way dhici kartaa dee ilaahay waxba kuma aha waan iska rajaynaynaa in naxnu min ah, ina ilaahay inuu inaga dhigo ilaahay waynu ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala haddaba haddaad anta min asxaabi iljanna haddii aad noqoto biidni illaahi tacaala maad dhawaaqday ahlunaarka maad la hadashay horta weligaa miyaad u dhawaaqday ahlunaarkii kuwii inaga horeeye muminiinta ahaa ila saxaaba dee berzakh caalamulberzakh bay ku jiraane weli qiyaamadii miyaa la gaadhay o asxaabuljani iyo asxaabunaarkii may wada sheekaysteen lama gaadhi haddaa naadaas awka ilahay maaldi ka dhigay dee waa majaas waa isticaaro waad waa majaaskii oo mushtaq galay weeye wanaadaa waxa dhawaaqaya dhawaaqi doona halkii laga odhan laha wayunaadi halkii laga odhan lahaa ayaa wanaadaa laga yidhi ficil maadiya ilan ilaahay agtiisa waa taxaquq lwuquuc wanaadaa waxa dhawaaqay asxaabul janna ayaa asxaab an-nar u dhawaaqay waa mushtaqi isagoo ku jira mushtaqani hadii uu ficil mudaaric yahayna watabu ma tatlu shayatiin weey watabu waxay raaceen ma ka tatlu ay akhriyaysi ashayatiin shayatiin ay akhriyayso oo talow qoladan laga hadlay waaba qoladii suuratul baqara ilaahay kaga waramay reer banu israa'iilkii de shayaatiinta wax ogiye raacay horeeyay nabi maxamed ka horeeyay talow waa maxay watabu ma haddadanay akhriyayaanba talow woon maya tatludani waa mudaarica halkii watabacu maa talad laga odhan lahaa talad maadiya halkii talad maadiya laga odhan lahaa watabacu maa talad laga odhan lahaa ayaa mudaaric laga qaatay waa majaasi oo mushtaq galay markaa walmushtaqi mushtaqa dhexdiisii ayay gelaysaa walxarfi xarafkiina way gelaysaa xarafkii isticaaradu xarafkiina way gelaysaa haddaba xarafkii iyadoo ku jirta isticaaradu waxaa ka mid a fahal taraa lahu min baaqiya nebi maxamed markii lala hadlayey de ummadihii la halaagay ayaa lagu yihi fahal taraa ma arkaysid ama miyaad aragtaa lahum iyaga min baaqiyatin wax ka soo hadhay raad nimankaa ka soo hadhay la halaagay miyaad aragtaa ma istifhaam baa haddaba hashani ma istifhaam baa maya waa nafyi fahal taraa ma arkaysid lahum iyaga uma arkaysid min baaqiya hal haddaba istifhaamkii hadda ku macnaynin waa majaasoo nafyi baa maanta looga jeedaayey ereygan hal ihi waa bimacnaa ma ma taraa lahu min baaqiya halkii laga odhan lahaa ayaa hal taraa fahal taraa la yidhi fahal taraa lahu min baaqiya kolka waa hashan istifaam waa istifaam bay ahaan jirtay nafyina waa looga jeedaa majaaskuna wuxuu ereygo macnihiisii macno ka yara duwan loo isticmaalayo lal calami calamka ma gasho majaasku calamka ma galo lal calami calamka dhexdiisa ma galo hadduu calamku murtajal yahay oo calamnimadaa uun loo isticmaalay dee wadcibo kama horeynin sida sucaad oo kale hadduu manquul yahayna munaasabo ayaan jirin baa la yidhaahdaa culimadu waxay yidhahdeen asalba majaasku wuxuu gelayo ishtiraag baa ku jira ishtiraag waa la wadaagaa oo waxa wadaagaya dee macno la ishtiraagayaa meesha imanaya macno la ishtiraagayo ayaa meesha imanaya ishtiraag imanaya maadaamuu ishtiraag ku jiro calamka calamu shaksiga loo yaqaanaana ishtiraaggaa waa ka mamnuucba dee sidaa darteed majaaz ma yeesho waa mamnuuc inuu majaaz galo wal asaxu qowlka asaxa ah annahu majaazku yakuunu wuxuu noqonayaa filisnaadi isnaadka iyo walmushtaqi mushtaqa iyo walxarfi xarafka dhexdiisa lalcalami calamkase maya lalcalami calamkase maya oo lagama yaabo inuu calamka galo wa annahu yushtaradu waxaa la shardiyaa samcun maqlid ayaa la shardiyaa fii nawcihi noociisa in la maqlo ayaa la shardiyaa wuxuu doonayaa sheekhu inuu yidhaah majaaska ha iska samaysanin uun ma inaad waxaad mooday hadda adigu luqad yarood samaysatay oo majaas ku saabsan un inaad samaysanaysid waxa lagama maarmaana majaas markaad ku hadlaysid majaaskan aad ku hadlaysaana calaaqadiisu ay sababiyadii musababka looga jeeday ay tahay ama musababkii sababta looga jeeday uu yahay waa in noociisa la maqlo oo sabab iyo musabab laysku adeegsanayiyo waa in la maqlaa eeg musabab sabab loo adeegsanayo kaliya waa in la maqlaa nooc ahaan waa in waxaan loo maqlay kulli iyo juz laysku isticmaalayo af carabiga waa in loo maqlo ama juz kulli loo isticmaalayo af carabiga waa in noociyadiisa la maqlaa waa shay lagama maarmaana wal asaxu qowlka asaxa ah annahu majaaska yushtaradu waxa la shardiyaa samcun in la maqlay fii nawcihi noociisan oo majaas u galay in la maqlay markaasaad adna sii farcani walow farciisan haba maqline noociyadiisa shaksiyadiisa haba maqline noociisa waa in la maqlaa majaaska talow maxaa calaamada u ah calaamadaha majaaska lagu yaqaanaa waa maxay talow astaamo uu majaasku leeyahay ma jirtaa mise ma jirto way jirtaa wayucrafu waxaa lagu garan majaaska inuu waxani majaas yahay waxaa lagu garan bitabaaduri hayrihi hayrkii oo soo degdega waa anigii ku waa hadal laba macno leh macno degdeg markaaba loo fahmayay mid ka dambeeya hayrkii soo degdegay hayrkan soo degdegaya waa xaqiiqadii dee dhagaxa iminka kii dhulka laga qaadayay soo degdegaya waa xaqiiqa adayguna waa kii ka dambeeyey majaaska ahaa wayucrafu waxaa lagu garan bitabaaduri hayrihi hayrkii oo soo degdega lowla qariinatu qariina haddayna jiri lahayn markaan idhaa cashirku maanta dhagax buu ahaa ereygan cashirka ah ee khabarka looga dhigayo ayaa qariinadii ah kutusaya dhagaxi dhulka inuun ahayn adaygin looga jeedo wayucrafu waxaa lagu garanay majaaska bitabaaduli hayrihi hayrkii oo soo degdega lowla qariinatu qariinadu haddayna jiri lahayn wasixati nafyina waa lagu garan in la anfiyaa inay ansaxayso markaad tidhaahdo saafaxanii asadun fi lmasjid libaax baa masaajidka igu salaamay nin baa kaa doona wallahi laysa biasad wallahi nuna libaax ahayn ma nacaskii eegada waa la u anfin karaa sixati nafyi waa waxyaaba majaaska lagu yaqaano weeye in la anfin karo oo ansaxda wacadami luzuumi lidiraad idiraadkiisa laazimnimadeeda la-aanteedana waa lagu garan wacadami luzuumi lidiraadi idiraadkiisu ma idiraadayo lama qiyaasan karo oo in la qiyaastaa laazim ah oo masalan markuu rabbi was'al ilqarya majaasku wuxuu kaga jiraa su ayaa waxa noolayn haddaa ku tacalluqday oo mafcuulu qaadatay soo maaha wasal tuulada waxweydii baa tidhi soo ma qiyaasanaayo ma nidhahnaa haddaba wasal ilmasjida wasal ilmasjid arbal masaajidka waxweydii ma nidhahnaa ama wasal iljawaal ma nidhah mobeelka waxweydii wasal ilqalama qalinka waxweydii wasal ilkitaaba wasal ilkhamiisa wasal ilcimaama ma nidhahnaa saa oo sidii aayaduba ayna caqliga ulahayn sidii ayna qaryaduba caqli lahayn wax kastoo bilaa caqligan ha looga qiyaastama nidha maya lama qiyaasanayo wacadami luzuumi lidiraadi idiraadkiisa iyo qiyaas noqoshadiisa laazimideeda la-aanteed baa lagu garanaya wa jamcihi jamcintiisa ayaa lagu garani calaa khilaafi jamci lxaqiiqa xaqiiqada jamcinteeda khilaafkeed lagu jamcinayo sida xaqiiqada lagu jamciyo si ka duwan ayaa mararka qaarna loo jamciyaa ereyga amar ah ayaa marna ficil ku yimaada oo ficil ku soo aroora marna qowl ku yimaada amarku maxaynu nidhi marna waa qowl marna waa ficil ereygan amrun ah kolka xaqiiqada amrun maxay noqotaa qowl bay noqotaa xaqii ereyga amruna maxaa xaqiiqo ah? ereyga amruna ah haddaad maqasho amrun xaqiiqadiisu waa maxay waa qowlka haddaba haddii ficil looga jeedo ka war waa sax waa majaaz maxaa lagu jamcinayaa majaaskii xaqiiqada sidii lagu jamcinayay si aan ahayn oo amrun marna awaamir baa la yidhaha xaqiiqada yahay awaamir baa lagu jamciyaa marka uu majaaska yahay amruna umuurun baa lagu jamciyaa ilaahay aayadda qur'aanka ah muxuu ku yidhi washaawirhum fi lamri fi lamri washaawirhum saxaabada la tasho fi lamri ma hadalka kala tasha waa ficilka kala tasho waxaad samaynayso o dhan kala tasho wey washaawirhum fi lamri haddaba fi lamridaasi umuur baad ku jamcin amarkan kale ee hadalka ana awaamir baa lagu jamcin kolkaa majaaska waxaa lagu jamcinayaa sidii xaqiiqada loo jamcin jiray si ka duwan waa waxyaabaha lagu garta majaaska ayay ka mid tahay wa jamcihi jamcintiisa ayaa lagu garan calaa khilaafi jamci lxaqiiqa xaqiiqada jamcinteeda si khilaafsan lagu jamcinayo wailtizaami taqyidihi qaydidiisa laazimida la laazimayo ayaa lagu garan mar kasta waa la qaydaa waxaa kamid a ah, lahumaa janaaxa dulli marka la yidhaha majaaz baa ku jira wakfid lahumaa hoos ugu dhig labada waalid janaaxa dulli garabka naxariista ereygan janaax ah majaaz baa ku jira ha ku jira majaaze majaaznimadiisa maxaa lagu garanaya qayd buu laazimay mudaafun ilayhi buu laazimay maxay ah wakfid lahumaa he janaaxa dulli dulliganuu laazimaa idaafada mudaafun ilayhiga dulliga abuu ah laazimaa haddii iminka dulligaa laga reebo oo janaaxa oo qura lagu dayin lahaa majaas inuu yahay lama garteen waltizaami taqyiidihi qaydidiisa laazimnimadeeda ayaa lagu garanayaa waa in la qaydaa wa tawaqufihi ku tawaqufkiisa ayaa lagu garan cala almusama musame alaakhari kale uu ku tawaqufo musame kale inuu ku tawaqufana waa lagu garanaya musame kale ku tawaqufaa oo waxa weeye musame kale mid kale waa inuu ag yaalo ilaahay baa yidhi wamakaruu wamakar allah wamakaruu way shirqooleen wamakara allaahu ilaahayna wuu shirqoolay haddaba wamakara allaahudaasi waa jazaahum uu abaaliyey calaa makrihim shirqoolkoogii buu ilaahay ku abaaliyey sow maaha wamakar allah haddaba makaralaahdaa makaralaahdaa ilaahay baa abaaliyey oo shirqoolkii ku abaaliyey ah waxa makarallaah la isticmaalaa iyadoo keligeeda ma waa markay tan kale ag taallo wamakaruudani markay ag taallo wamakaruu wamakar allah af carabiga inta badan saasaa la isticmaalaa makar allah kolkaa waa kan kale musamahan kale ayaa garab yaalla waynu haynaa haddaba kol haddii sidaasi ay dhacdo kolkaa mm, kaa haddaba u ag yaallaa ama wuxuu noqonayaa mid sheegan ama mid qadaran buu noqonaya afa aminuu makr allah oo kale waa ka muqadarka la yidhaah weeye wailtizaami taqyiidihi qaydidiisa laazimideeda ayaa lagu garan wa tawaqufihi iyo ku dultaagnidiisa cala almusama musamaha alaakhari kale uu ku dultaagan yahay waliطlaaqi cala almustaxiil waliطlaaqi baa lagu garan majaaska iطlaaqa ayaa lagu garan lagu iطlaaqay ama loo bixiyey cala almustaxiili wax mustaxiilka ah shay mustaxiilka ah ayaa lagu iطlaaqayaa kolkaa mustaxiilkaa lagu iطlaaqayna waa shay calaamad u ah oo lagu garanayo waliطlaaqi cala almustaxiil maxaa tusaale u ah waliطlaaq cala almustaxiil waa was'al ilqarya was'al su'aal alqaryata tuulada war bal tuulada wax weydii baa lagu was'al ilqarya war bal tuulada wax weydii haddaba tuulada see wax loo weydiin miyay hadlaysaa mayna mustaxiil ah inay tuuladu kula hadasho wax weydiiso ilaan tuuladu dadka ma aha waa dhismaha iyo dhulka weeyi seed wax u weydiini markaa magaalada la hadal hadii lagu yidhaha seed magaalada ula hadli was'al ilqarya aliطlaaq cala almustaxiil waa shay kutusaya in waxani majaaz yahay waliطlaaqi ku iطlaaqid cala almustaxiili mustaxiilka lagu iطlaaqayo in sha allahu tacaala casharkeeni halka ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam